lagu oogo iqaamatu lxuja ay ku dhacdo oo lagu oogo xujadii oo loo caddeeyo xaqa iyo baatilka loo kala caddeeyo markaa iyagu ikhtiyaarkooda ama ay xaqa raacaan ama maaragtay ay raacaan maaragtay baatilka wamaa ahlaknaa min qaryatin ilaa lahaa mundiruun ma jirto ilaahay qaryo uu halaagay oo waxa weeye laga soo bilaabo ilaa qowmu nuux ilaa iyo waxa weeye qoom kasta oo la halaagay qoom walba ilaahay wuxuu u diray rusul oo waxa weye walaqad bacatnaa fi kulli ummatin rasuula ummad kasta ilaahay rasuul buu u diray aayadana waa la siiyey ay ku gartaan xaqa oo waxa weye si ay xaq u raacaan haddaba fircoon iyo aalkiisii ilaahay waxa u diray nabiyullaahi muusa aayado cadcadna waa la siiyey way beeniyeen marka si walba ayuu isticmaalay nabiyullaahi muusa mar waa la cabsi geliyey marna waa la jeclaysiiyey si walba waa loo sameeyey qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi walaqad akhadnaa aala fircauna bisiniina wa naqsin min athamaraati lacallahum yatadak lacallahum yadakkaruun ilaahay wuxuu yidhi waxaanu ku qabannay reer ba maaragtay fircoon iyo aalkiisii dadkiisii qabdigii baa laga wadaa reer masar siniina ay abaar isdaba jooga iyo midihii oo yaraaday si ay bal u xusuustaan oo maaragtay ay wax u kala gartaan oo ilaahay ugu soo noqdaan oo waxa weeye ay arrintan khaadka ay ka baxaan fa ida jaathum alxasanatu qaaluu lana haadihi haddii wanaag u yimaado roob iyo wanaag iyo waxa weeye ay nicmo helaan tan annagaa xaq u leh oo mudannay ayay dhahayaan wa in tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macah hadday dhibaata ku dhacdana waxay baasaysanayaan oo leeyihiin dhibaatadaa waxaa noo keenay muuse iyo dadkiisa iyo inta rumaysay ayaa dhibtaasoo dhan noogu wacan ilahay wuxuu yidhi alaa inamaa daa'iruhum cinda allah walaakina agtarahum laa yaclamuun macnaha balaayada iyo dhibaatada ku dhacaysa sabab ay iyagu sababsadeen wey oo ilaahay xaggii bay uga timid maadaama iyagu ay kufri la yimaadeen ayaa dhibaatadan loo keenay laakiin waxba ma kala garanayaan iyagii marka waxay yidhahdeen bal nabiyullahi muusa say ula hadleen fiiri waxay yidhahdeen wa qaaluu mahma ta'tiina bihi min aayatin mahma taatina bihi min aayatin litasxarana biha famaa naxnu laka bimuminiin waxay leeyihiin mahma ta'tiina ay macnaha si walba aad noola timaadid mar walba iyo si kasta iyo heer walba macnaha si kasta oo aad ugu dadaashid inaad aayada la timaadid weligaa haddaad aayada keentid oo aayadahaas aad doonaysa inaad nagu sixirtid aayadihii ilaahay oo dhan sixir bay ka dhigeen waxay dhahan waxaa wadatid oo dhan waa sixir aan waxba ka jirin famaa naxnu laka bimu'miniin kuma rumaynayna li ilaahay markaa ayuu wuxuu u diray ciqaab fa arsalnaa calayhim aduufaana duufaano iyo waxa weeye dabaylo iyo roobab bay culimmada leeyihiin ayaa loo diray ilaahay ku diray waljaraada waa ayaxa walqummala waa bahashaan waxa weye noo imaan doontaa culimmada dhowr nooc bay ku macnaynayaan waxa weeye qumal asalkeeda injirtaa la yihahdaa laakiin mid waaweyn oo khatara oo dadku waxa weeye ay isxoqaan oo bela abaa jirta oo innaga waxa weye aynu aqoonin ama waxa weye kutaanta iyo waxa lamid ah oo mid madmadoob oo bela-a cunto dadka wadafaadica dafaadicuna waa raha iyo waxa wadama dhiig aayaatin mufasalaatin aayado kala duduwan oo waxa weye maaragtay cad oo waxa weye aad iyo aad loo cadeeyey fastakbaru way ka kibreen oo waxa weeye kibir ayay ka qaadeen wa kaanuu qawman mujrimiin ilahay waxay waxayn qoom mujrimiina oo xadgudbay sida suurat alacraab ilahay marka aayadaha wuxuu inoogu sheegayaa in uu la imtixaamay fircoon iyo iyo dadkiisii in la imtixaamay ibnu kasiir wuxuu leeyahay waa la imtixaamay oo ilaahgii subxaana qaadirka waa imtixaamay markii ay gaaloobeen ayaa horta kow abaar baa lagu imtixaamay oo waxa weeye bisiniina macnaha waxa weeye sanado isdaba jooga oo abaara oo waxa weeye wax rooba uuna jirin dhulkii aan waxba ka soo baxaynin xoolihii aan caana laga helaynin aad iyo aad bay u dhibaatoodeen leanno abaartu waa khatar weyn waa ti maaragtay toddobadii sano oo loogu gargaaray nebiyullahi yuusuf oo kale nebiguna uu yidhi maaragtay ducooyinkiisa a ka mid ahayd ilaah ugu gargaar toddobadii sano oo yuusuf oo kale maaragtay siniina ka siniina yuusuf ay macnaha quraysh markuu nebigu habaarayey waana tay ku dhacday oo abaarta isdaba joogga lagu ibtileeyey haddaba waxa weye abaartu waa khatar weeye oo dadka hadday abaari ku dhacdo noloshii oo dhan baa ciriiri noqonaysa leanno mirana la heli mayo wax la beerta la heli mayo roob ma male waxa weye xoolihiina caana ma male dhibaataa marka dhacaysa iyo waxa weye mirihii oo yaraaday oo waxa weye la yareeyey si ay bal ilaahay xusuustaan oo arrinta usoo noqdaan haddana intaasoo dhan kuma ay intifaacin waxa uma tarin bal tamaraduu calaa kufrihim wa cinaadihim waxa ay kusii socdeen gaalnimadoodii oo waxa weye wax ay tartay ma jirto faida ida jaatum alxasana macnaha xasana halkan waxaa laga wadaa bay culummadu roob iyo barwaaqa haddii la siiyo waxa ay leeyihin iyo wixii lamid mid ah qaaluu lana haadi macnaha abaartii haddii ilaahay intuu ka qaado roob loo keeno oo ay barwaaqoodaan waxay leeyahay annagaa tan xaq u yeelanay oo waxa weye xaq baanu leenahay inaa wanaaggaa helo ay macnaha annagaa mudan arrintan qaaluu lanaa haadi ay nastaxiquhu annaga arrintaa mudan oo roobkan iyo wanaaggaan waa waxaan xaq ula yeelanay wa in tusibhum sayi'atun yadayaruu bimuusa waman maca hadday dhibaata ku dhacdo ay macnaha ay ku dhacdo abaar iyo mashaakil iyo waxa weeye jiro waxay baasaysanayaan leeyihiin macnaha sababta idinkaa noogu ah iimaankan iyo waxa aad wadaan iyo waxa weye diintan aad ugu yeeraysaan dadka ayaa dhibtaan wadata ilahay wuxuu yidhi marka alaa inamaa daa'iruhum cinda allah ay macnaha sababtaan waxa ilaahay baa dhibaatadan ku keenay sababta loogu keenayna waxa weeye waa dunuubta iyagoo ay galeen oo waxa weye ma asaabatkum min musiibatin fa bima kasabat aydiikum wa yacfu can kahiir macnaha wax walba oo waxa weye dhibaata dhacaya waa waxaad adigu gacmahaaga ku kasbatay walaakina aktharahum laa yaclamuun dadka inta badana ma garanayaan oo dad garanaya ma aha haddaba marka ibnu kaثir wuxuu leeyahay qowluhu tacaala w qaluu mahma tatina mahma taأtiina bihi min aayati litasxarana fama nanu litasxarana biha fama naxnu laka bimu'miniin ay macnaha mahma ji'tana bihi min alaayaat macnaha si kasta haddaad ugu dadaashid oo aayado kasta la timaadin oo khawaariq khawaariqulcaada ah waxa weye annagu falasnaa nu'minu bika walaa natabicuka mana ku rumaynayno mana ku raacayno mana ku adeecayno haddaad aayad kasta la timaadin haddaba markaa waa sheekadii gaaladoo dhan wey gaaladoo dhan baa nooca aaminsan iyaga reer fircoon keliya ma ahay leanno ilaahay waatuu aayad qur-aanka ku markuu ka sheekeynayay gaaladii ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yu'minuun walow jaa'athum kulu aayatin xataa yaraw alcadaab alalim marka ilahay aayadda wuxuu inoogu caddeeyey kuwa ay ku sugnaatay oo maaragtay dushooda ay ku waajibtay inay naar gelayaan oo waxa weeye gaalnimada loo qoray aayad kasta hadday u timaado ma rumaynayaan ilaa ay waxa weye cadaabkii arkaan laakiin cadaabka markay arkaan bay rumaynayaan oo waxa weeye markaa ayay cadaabkii rumaynayaan haddaba marka ilaahay wuxuu isku daba dhigay reer fircoon abaaro fara badan iyo dhibaatooyin fara badan waxba waa ku ku waana qaadan waayeen mirihii oo laga baabi'iyey xoolihii oo aan waxba maaragtay dee maaragtay caana lahayn waxba lahayn kulli waxba waa ku qaadan waayeen oo waxay ka sii qaadeen inay leeyihiin maaragtay mahma ta'tiina bihi min aayatin litasxarana sixir unbaad wadaa bay leeyihin aayaadkii ilaahay oo dhan sixir bay ka dhigeen kullina ma rumaynayna yihahdeen oo waa ah caddeene waxay yidhahdeen famaa naxnu laka bimu'miniin ma ku rumaynayna yidhahnay intaa markay dhacday oo waxa weeye abaartii iyo miriyo yaraaday kulli ay waxba ku qaadan waayeen ayaa waxaa loo diray markaa aayadahan soo socda haddana waxa ilahay marka wa ama duufaan duufaanta loo diray leanno ilahay wuxuu leeyahay maaragtay faarsalnaa calayhim aduufaana waljaraada walqumara wadafaadica wadama aayaati mufasiraatin duufaantan marka maxaa laga wadaa ibn kasir wuxuu yidhi wa ama duufaanu an cabdullahi ibni cabaas waxaa laga werinaya inuu yihi duufaantu waxa weeye katrat lamdaar macnaha duufaanta asalkeeda waxaa la yihahdaa soomaalidu duufaan bay dhaha waa duufaan wey oo dee da'da marka duufaanta waxaa la yihahdaa roobka dabaylaha wata oo wax burburiya oo wax halaaga ayaa la yihahdaa ee aan soo saaraynin miro iyo waxa weeye dhulkii ku da-ayn oo waxa weye maaragtay biyo laga faa'idayno meel walba duminaya waa kan hadda ad aragteen oo waxa weye dabaylaha wata oo waxa weye caalamka mar walba ku dhaca oo waxa weye dabayl xoog le inta wata guryihii oo dhan baabiinaya meel walba qaribaya oo waxa weye aan wax khayra lahayn wey waa cadaab wey waxa uu yihi maaragtay sidoo kale saciid ibnu jubayr iyo waxa weye maaragtay katata eh, iyo sudi daxaak ayaa iyaguna saa yidhi oo waxay yidhahdeen duufaanta waxaa laga wadaa kasratu lamdaar maaragtay roob fara badan oo waxa weeye dabaylo wata oo aan soo saaraynin mirana soo saaraynin beeraha qaribaya guryaha duminaya wax walba baabiinaya roobka ayaa laga wadaa duufaanta wa qaala mujaahid waxa uu yidhi aduufaanu almaau waa biyo weeye oo waxa weeye eh, macnaha biyo roob intuu meel walba fariistay oo waxa weye meel walba qaribay adugu kolley waa isku dhowdahay qawlka eh, waadixa waxa weeye waa qowlka cabdullahi ibn cabbaas iyo inuu yahay macnaha duufaantu mid kaa maanta loo yaqaano oo waxa weeye roobkaa faraha badan oo wato dabaylaha oo waxa weye meel walba burburinaya oo meel walba qaribaya oo wax khayra lahayna cadaab iyo ciqaaba kaa ayaa laga wadaa duufaanta wa ama aljaraadu jaraadku waa macruuf waa bahalkan ayaxa oo waxa weye beeraha inta ku dega eber ka dhigaya oo isaguna dhibaatadiisu leeyahay oo waxa weye markii uu beeraha soo dulmaro oo uu ku dego beerihii o dhan waa baabiinaya oo eber buu ka dhigayaa mirihii iyo beerihii soo baxay wixii o dhan waa baaba'aya marka jaraasku dee faa'iidana waa leeyahay oo waxa weeye dadku dee waaba cunaanba dadka qaar baa cuna oo waxa weeye carabtu waa cuni jireen dad badan oo iminka cunana waa jiraan laakiin dee inagu soomaalida haddii aynan cunin ma aha macnaheedu inuu xaaraam yahay jaraadku waa bahal caadi oo la cuno oo dad baa cuna waxau leeyahay cabdullahi ibni abi owfa radi allahu canhu waxau leeyahay gazawnaa maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam sabca gazawaatin na'kulu ljaraada waxaan la eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam la duulay oo dagaal la gallay toddoba dagaal ayaan kala qayb galay buu yidhi jaraadkaana cuni jirnay leannu ay meelahaas iska duuli jiray intay qabsadaan bay waxa weye cuni jireen oo waxa weye imam albukhaari ayaa xadiiskaa werinaya wuxuu yidhi marka ibnu kathiir iyo muslim ibnu kathiir wuxuu leeyahay marka maqsuudku waxa weeye inuu intuu ku soo dego beerahoodii uu waxa weye eber ka dhigo falam yatruk lahum zarcan walaa timaaran walaa zabadan walaa labadan ay lam yatruk qaliilan walaa katiiran macnaha wuxuu leeyahay ibnu kathiir beerihii buu kusoo degayaa beerihiio dhan buu baabiinaya eber buu ka dhigaya mirihii buu baabiinaya wax yar iyo wax badan midna ugama tegin waa baabiinaya beerihii marka sidaa daraaddeed waxa weeye waa si la buufiyo oo laga buufiyo beeraha markii waxa weye ayaxa iyo e, cayayaanka kale iyo ay ku degaan eber bay noqotaa oo waxa weye waxaad maqlaysaa beertii ayax baa ku degay degayo afrikadaasa aada looga helaa beerihii ayax baa ku degay oo waa baabiyey baa maqlay marka waa wax jira weeye waa imtixaan min allah waa jundu min junuud illah wey waxa weeye waa ciidanka ilahay buu kamid yahay ciduu doonuuna ilaahay ku diraa oo ku sallidaa wey wa ama alqumala qumalka wuxuu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas waxa weeye waa waxyaalaha ka soo baxa suuska la yidhaahdo oo waxa weeye raashinka xindhada iyo geleyda iyo waxyaalaha noocaasa ka soo baxa oo bahalka xunkaa suuska la yidhaahdo weeye buu leeyahay saciid ibnu jubayr iyo waxa weeye xasan iyo basrina waxay leeyihiin waa bahasha madmadow oo waxaa aad ugu dhowdaha bahasha maaragtay kutaanta oo la yihahdo oo aad iyo aad dadka u dhibta oo madmadow a khatarta ah qaarna waxay lehi culimmadu waa bahashaa la yaqaano maanta caadiga ah injirta laakiin qumalkaasi waxay leedahay cadhay leedahay oo dadku markuu cuno markay cunto qofku waa cadhoodaa waa caaroodaa oo waxa weye waa bahal khatara marka innaga soomaalida hadda markii loo fiiriyo dee kutaanta lala caaroodaa oo waxa weye dadku markay kutaanta iyo cunto waa caaroodaan laakiin waxa weye injirta caadiga oo yaryarka ah oo waxa weye qofka madaxa iyo ka gasha waxa weye iyadu saas waxa weye uma dhib laakiin midda dhibta badan oo beleda ah waxa weye waa midda dadka maaragtay ay la caaroonayaan marka waxay leeyihin culummadu gurigii bay soo gelaysaa joodarigii iyo sariirihii bay gelaysaa qofkii ma seexan karo marka oo gurigii oo dhan laguma gami karo oo waxa weye qofkii ma gamcayo marka maalintoo dhanna waa abaaraysan yihiin oo waxa weeye beerihii iyo meel walba waa la baadiyey gurigiina waxa weye bahashaanaa joogta oo gurigii o dhan hurda ma jirto lama noolaan karo wey marka culummada dhowrkaa nooc bay ku fafasirayaan marka qumalkaasi waa baal khatar oo caaro leh waxa weye waa tii xadiidkii maarata cabdiraxmaan ibnu cawf iyo uu nebigu xariirta u ogolaaday bahashaasay ku caaroodeen oo waxa weeye waa bahal jirta oo waxa weeye khatara weeye ilaah naga badbaadiye waama dafaadica waa macruuf wey waa bahasha arahda biyaha iyo gasha waxay leeyihin culummadu meel walba oo waxa weye weelkoodii iyo guryahoodii iyo raashinkii iyo meel walba bahashaasaa ka buuxsantay ceelkii iyo biyihii bay ka buuxsantay ilaa ay leeyihiin culimmadu haddii qof uu afkiisa kala furo oo dabca cunto cun bahashaasaa kusoo dhacaysa afka kasoo gelay marka waxa weye iyadana waa lagu imtixaamay oo waxa weye imtixaanka ayaa kaga dhacay wa ama damu dhiiggu muxuu yahay isaguna wuxuu leeyahay ibnu kathiir waxay leeyihiin culummadu dhiig baa meel walba qabsaday ceelashoodii iyo biyihii o dhan baa dhiig isku bedelay oo waxa weeye ceel alla ceelkay damcaan ka dhaansada webigii niil oo marayey bay dabcaan biyo ka darsada mise waxa weeye waa dhiig oo waxa weeye dhiig wuxuu noqday caadiya oo dareeraya oo gaduudan marka ceelashii weelashii biyuhu ku jireen berkadihii meel walbaba halkaasaa qabsaday oo waxa waxay noqdeen ba la yidhi dhiig soconaya leanna sababtu waxa weeye waa mucjise cajiiba waxaa intaasoo dhan marka ka sii daran iyadoo intaasoo dhan lagu ibtileeyey ayaa haddana dadkii la deganaa oo reer bani israa'iil iyaga waa caadi wey oo iyaga gurigoodii ma joogto injir oo waxa weeye waxyaalo kale male oo biyihii iyaga caadiga u yihiin webigii niil baa laga wada dhaansanayaa iyagana biyahay darsanayaan reer bani israa'iil waa biyo caadiya kuwaana weelkii markay darsadaan wuxuu noqonayaa dhiig waa imtixaan lagu imtixaamay ayay marka arrintaa waxay kutusaysaa mucjizada ilaahay iyo awoodda ilaahay inay arrin aad iyo aada u cajiiba tahay wuxuu leeyahay eh, ibnu katiir ka guurinaya maxamed ibn isxaaq oo eh, siirada kaga soo guurinaya wuxuu yidhi markuu noqday ninka la yidhaahdo fircoon caduwullah markuu diiday inuu inuu inuu rumeeyo oo saxaradii ay rumeeyeen oo isaga uu diiday ilaa inuu waxa weye la dagaalamo iyo kufri iyo gaalnimo mooye ayaa ilaahay aayadahan usoo diray markii ugu soo horreysay waxaa loo soo diray abaar iyo duufaan iyo waxa weeye jaraadka haddana qumalka haddana waxa weye dafaadica haddana dam aayaatin mufasiraat markii ugu horreysay markaa duufaantaasaa loo soo diray buu yidhi waana biyo waxa weye meel walba intay yimaadaan oo roob meel walba intuu isqabsaday ayay haddana fariisanayaan buu yidhi laakiin qowlkii hore aynu kusoo fasirnay oo saxaabada oo ahaa inay dhuufaantu tahay roobka dabaylaha iyo wata khatartaa kaas ayaa maaragtay u raajaxsan intaa marka markii dhibaataa lagu sameeyey oo dhibaato ay la kulmeen oo ay rumayn waayeen oo waxa weye diintii rumayn waayeen waatay u yimaadeen nabiyullaahi muusa waatuu ilaahay lahaa walamaa waqaca calayhim alrijz qaaluu ya muuse dcun lana rabbaka bima cahida cindaka lain kashafta cana lain kashafta cana arijza lanu'minanna laka walanursilanna macaka bani israa'iil halkan ballan bay qaadeen markay dhibaatadii ka badatay oo mashaakilkii ka batay ayay nabiyullaahi muuse u yimaadeen waxay yidhaahdeen muusow markii dhibaatadii ku dhacday udcu lanaa rabbaka ilaahaaga noo bari rabbigaaga noo bari bimaa cahida cindaka wixii uu ku ballan qaaday gargaarkii iyo wanaaggii ilaahay nooga bari la in kashafta cana rijza haddii xumaantaan iyo dhibaatadaan nala ka dulqaado oo dina dulqaadidoo timaado sababtaada la lanu'minanna laka waa ku rumaynayna oo cawey dibdaba kula dagaalami mayno walanursilanna macaka bani israa'iil reer bani israilna waa kugu daraynaa addoonsi dambe ma jiro waa dhammaanaya addoonsigii mawqifkaa markay qaadeen marka oo saa u ballan qaadeen ayuu nabiyullahi muusa ilaahay beri waa laga dulqaaday marka xumaantii roob iyaa loogu bedelay abaartii iyo dhibaatadii ma aynan oofin marka wixi ay ballan qaadeen duufaantii iyo wixii markii laga dulqaaday ballantii kama ay soo bixin way diideen haddana oo sidoodii bay ku noqdeen mahma taatiina bihi min aayatin litasxarana biha famaa naxnu laka bimuminiin aayad kasta haddaa keentid waxaan ku ramaynayna ma jirto ay haddana dib ugu noqdeen haddana arsala allahu calayhim ljaraad waxa uu usoo diray ayixii waxau leeyahay maxamed ibn isxaaq marka waxay soo gaartay macnaha sida lagu soo werinayo inuu meel walba cunay xataa ilaa intuu guryihii soo galay uu masaamiirtii guryaha cuno guryihii ay dumeen xataa marka si aada iyo aada ayaa loogu imtixaamay ayuu leeyahay haddana sidii oo kale ila u yimaadeen muusa oo baryeena waxay idhaahdeen udcu lanaa rabbaka lain kashafta cana rijza lanu'minana laka walanursilanna macaka bani israa'iil waa ballan labaado ay gelayaan nabiyullaahi muuse ilaahay buu beryey waa laga dulqaaday haddana waa diideen oo waa oofin waayeen oo balantii waa ka baxeen haddana markaasaa loo soo diray alqummala waxa weye injil yaacaysa marka waxa uu leeyahay maxamed ibn isxaaq xataa maaragtay ay maaragtay meel walba gashay oo dharkii iyo cuntadii iyo waxa weye meel walba intay gashay ay eber ka dhigtay oo seexan waayeen oo waxa weye waa bahashaa marka inta joodaryada gasha aan lala seexanaynin sidii oo kale haddana baryeen muusa waxay yidhahdeen udcu lanaa rabbaka ilaahay noo bari waa kugu daraynaa waana ku rumaynaynaaye haddaa naga dulqaadin ilaahay buu beriyey marka aayad walba markii ay beeniyaan ayay baryayaan markaasay haddana waxa weye waxay leeyihiin ilaahay noo bari aayad kastana iyagaa beeninaya marka waa dhibaata weeye inay iyagii aayad walba intay dalbadaan haddana beeninayaan haddana beeninayaan waa mashaakil aad iyo aad u weyn wey markaasaa waxaa dhacday way way ilaahay buu beriyey waa laga dulqaaday markaasay haddana beeniyeen oo waxay yidhaahdeen haddana ma ku rumaynayno markaasa haddana waxaa loo soo diray dafaadicii oo waxa weeye meel walba ka buuxsantay ayaa loo soo diray markaasi haddana baryeen waa laga dulqaaday way beeniyeen haddana dhiig baa lagu soo daadiyey haddana oo lagu soo diray ilaa iyo waxa weye ceelashoodii iyo biyahoodii oo dhan ay noqdeen dhiig waxa weye saa u durduraya oo waxa weye ay biyihii dhaansan kari waayeen intaasoo dhan marka oo dhibaata ayaa waxa weye lagu keenay oo mar walba ilahay waxa u leeyahay maaragtay falamaa kashafnaa canhum rijza ilahay waatu lahaa aayadda qur-aanka falama kashafnaa canhum arijza ilaa ajalin hum baaliguuhu idaa hum yankutuun macnaha mar walba oo laga dulqaado dhibaatadii wakti loo daayo haddana waxa weye dib bay u noqonayaan faintaqamnaa minhum aakhirkii ugu dambeya ilahi wuxuu yidhi waan ka argoosannay oo waxaanu maaragtay ku halaagnay fa agraqnaahum fi lyamni badda ayaa lagu subay biannahum kadabuu biaayaatina waa jamcu aaya weye leanna aayaad fara badan baa isaga daba yimid oo ay beeniyeen wa kanuu canha kaafiliin way ismogeysiiyeen waxa weeye way diideen inay raacaan sidoo kale wuxuu leyahy ibnu kathir raximahullah markay gaalnimadoodii istimraar ka dhigeen oo ay diideen nebigi ilaahay inay raacaan jahli iyo baadinimo iyo dalaalna ay ku jiraan aayadihii ilaahayna ay rumayn waayeen iyo rasuulkii ayaa la imtixaamay oo aayadaha laysaga daba keenay oo xujadii iyo waxa weye markii ay rumayn waayeen maaragtay casa eh, muusa iyo gacantii iyo wax walba saxaradii ay iimaankii la yimaadeen uu saxaradii laayey dhibaato kasta sameeyey ayaa aayadahan laysku daba dhigay markaasay mid walba waxay ballan qaadayaan aayad walba markay u timaado intay deeniyaan ayay markay u adkaysan waayaan dhibaatadeeda ayay muusa baryaan oo yidhaahdaan muusow dhibtaa naga dulqaad waa ku rumaynaynaa waxa weye waana ku raacaynaa waana kugu daraynaa reer bani israa'iil calaa kulli xaal marka isku soo duuduuba qodobkaa waxa weeye khulaasadiisu waxa weeye nimankaasi aayaadkii ilaahay waa beeniyeen wax walba oo aayaadkii ilaahay loo soo diray markay beeniyeenna ilaahay waxa uu soo diray midba mid ka daran ayaa laga daba keenay mid walba mid ka daran kulli waa beeniyeen markay beeniyeen aakhirkii ugu dambayntii ilaahay wuxuu yidhi fantaqamnaa minhum waan ka aargoosanay oo waxa weeye ilaahay maaragtay ciqaabkiisii ayaa ku maaragtay ku waajibay waana la halaagay marka qodobka tobnaad aan usoo gudbayna waxa weeye istikfaafu fircoon qowmahu wa atbaacahum lahu fircoon oo waxa weeye qoomkiisii inta dullaystay oo wax beena ka dhaadhiciyey xaqii oo dhan ka awday oo ka leexiyey ay raaceen isaga qaala ibnu kathiir markuu sheegay maaragtay takdiibintoodii iyo beentoodii waxa uu yidhi iyo macnaha say aayaadka ilaahay ube u beeniyeen ilaahaygi subxaana qaadirka iyagoo aayadihii ilaahay beenayay ayaa haddana ilaahay u dulqaadanaya leanno ilahay waa dulqaad badan ya waa la fiirinaya bal in qaar soo noqdaan bal ha loo sugo aad iyo aad baa loogu cududaarin waa loo dibdhigay ilahay waa awooday maalintii ugu horreysay markuu fircoon dhaardhaarinayay in gebigiisaba la halaago laakiin waxaa la fiirinayaa bal inay maaragtay xaqa loo caddeeyo oo waxa weye iqaamatu alxuja leanno ilaahay waa u cudurdaaraa dadka oo waxa weeye horay kama halaageen waxaa la siiyaa wakti bal uu qofku arrintii kaga fekero bal in la tuso aayaadkii ilaahay kabacdi markay aayaadkii ilaahay beeniyeen ayaa ilaahay intuu ciqaabay oo halaagay waxaa laga dhigay tusaale wax lagu tusaale qaato ummadihii maaragtay ka dambeeyey oo dhan ay ku tusaale qaataan ayaa laga dhigay qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi walaqad arsalnaa muusa biaayaatina ilaa fircauna wa mala'ihi faqaala inii rasuulu rabbi alcaalamiin fircoon ayaa nabiyullaahi muusa ayaan u dirnay oo aayaadkayagii wata ayaan u dirnay fircoon iyo dadkiisii markaasi waxay markaasuu muusa waxa uu yidhi inii rasuulu rabbi alcaalamiin war waxaan ahay rasuul ilaahay soo diray falama jaatum biaayaatina falama jaa'ahum biaayaatina idaa hum minha yadxakuun markii aayaadkii ilaahay uu ula yimid bay qosol ka qaadeen iyo waxa weye inay ku qosqoslayaan oo ku dheeldheelayaan oo waxa weye istihzaa lagu samaynayo ayay ku sameeyeen nabiyullahi muusa calayhi salaam ilaahay wuxuu yidhi wma nuriihim min aayatin ila hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnaahum bilcadaabi lacallahum yarjicuun macnaha wma nuriihim min aayatin ila hiya akbaru min ukhtiha laba fiirso aayad walba oo ilaahay uu keeno tii horay ay u yiqiineen mid ka weyn baa loo keenaya mid ka daran baa loo keenaya oo waxa weeye aad iyo aad cajiib u ah laakiin kuma taamilo qaadanayaan cadaab baa lagu qabtay si ay usoo noqdaan qaala ibnu kathiir waxa uu leyahy raximahullah aayadaha ilaahay wuxuu inoogu sheegay inuu ilaahay u diray nabiyullahi muusa fircoon lacanahu llah haddana aayado lagu xoojiyey aayado aad u waaweyn kullina uu la qaabilay aayaadki ilaahay inuu beeniyey oo uu raaci waayey xaqii ilaahayna uu diiday inuu maaragtay siraadkii mustaqiimkaa u raaco uuna ka dhigay istihzaa iyo qosol iyo beenbeen iyo waxa weeye inuu dadkii maaragtay dariiqii ilaahay ka leexiyo oo waxa weeye dariiqii xaqa ahaa uu dadkii ka leexiyo oo waxa weye uu been ka dhaadhiciyo o yidhahda anaa rabbakum ulaclaa aayaad baa markaa ilaahay u diray maaragtay israacraacay oo isdaba jooga mar alla markay aayaduhu u yimaadeen ayay maaragtay diideen markaa wa qaaluu waxay dhahan yaa ayuha asaaxiru dcu lanaa rabbaka bima cahida cindak marka aayad walba markay timaado midaasi markay dhibto ayay marka dambe markaas dhibtii markay u dulqaadan waayaan ayay baryaan isagii oo waxay yidhahdaan bal hadda halkaa fiiri aayaddan waxay leyihin marka hore yaa muusa bilaaya laakiin halkan waxay leeyihiin yaa ayuha asaaxir halkan marka ibnu kathiir wuxuu leeyahay yaa ayuha asaaxir lafdigan saaxirka agtooda ceeb kama ahayn iyo n iyo maarata inay nusqaaminayaan oo ka dhigayaan wax liita leanna sababtu waxa weeye culummada xilligaa joogtay waxaa loo yaqiina saxara culimo kale ma jirin marka lafdigaani wuxuu ahaa yaa ayuha alcaalim iyadoo la yiri oo kale ayay ka dhigan tahay ayuu leeyahay ibnu kathiir ee ma nusqaaminayaan leanno halkaan markay leeyihin yaa ayuha asaaxiru ducu lanaa rabbaka bima caahida cindaka inana lamuhtaduun waa tadaruc weeye isagii bay baryayaan marka qofaa baryaysidna caayimaysid marka sidaa daraaddeed ibnu kasiir wuxuu leeyahay lafdigan saaxirka waxay ka wadaan ay macnaha sidii markaa waxay ka culummadoodii o kale ula dhaqmayaan oo waxa weeye saxarada ayaa markaa culumo u ahayd ma ay aqoonin qof kale oo caalima waaya ilahay marka wuxuu yidhi falama kashafnaa canhum alcadaaba idaa hum yankuthuun mar alla markii ay maaragtay cadaabkii laga qaado ayaa haddana dib u noqonaya haddaba marka macalshaahidkeena qodobkan waxa weeye intaasoo aayadaa markii la tusay ayaa fircoon intuu isla weynaaday oo naftiisii isla weynaatay oo kibir uu galay boqortooyadiisii uu fiiriyey awooddiisii uu fiiriyey ayuu waxa uu yidhi intuu hadlay oo waxa weye isagoo ku faamaya dahabkii uu haystay iyo waxa weeye xoolihii uu haystay iyo madaxnimadii iyo hadalkiisii isagoo ku faamaya ayuu waxa uu hadlo wuxuu yidhi muusena liidaya oo ka dhigaya waxaan waxba ahayn ayuu qoonkiisii la hadlay wuxuu yidhi am ana khayrun min hada aladi huwa mahinun walaa yakaadu yubin ma aniga iyo waxa weeye ninkaan kaa khayr badan maanaha khayr badan mise ninkaan eberka ah oo waxa weye aan hadli karinba oo liita oon waxa weye hadalkaba bayaanin karin horaan usoo sheegnay hadal bayaanintaas macnaha inuu carabka xoogaa shigshigi jiray nabiyullahi muusa oo waxa weye ay sababna ugu keentay inay carabka waxa weye dhimbil daba oo hadda ka hor waxa weeye isaga laftigiisu imtixaamay marka waxa weeye wuxuu ku ceebaynaya wuxuu leeyahy ninkaan hadalkaba ma caddayn kare see nebi looga dhigay war ilaahay baa ninkaad doortay haddaad adigu marka aad fahan tahay ama hadal caddaynaysid hadal caddayntaad waxba tari mayso leanna ilaahay kuma dooran weyn oo rabbi baa doortay ninka qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi haddana markaa fircoon waa hadlo wuxuu yidhi falowlaa ulqiya calayhi aswiratu min dahabin wuxuu ku faamayaa leanna waa wax jaahila ah, oo waxa weye gaala dahab buu meel walba intuu iska soo lulay bu wuxuu isagu ku faamaya maa dahab la siiyo oo waxa weye oo dahabkama naagba naagaha ayaa dahab qaata oo waxa weye isku qurxiye muxuu dahab uga baahan yahay nabiyullaahi muusa nin raga oo waxa weye ilaahay sharaf siiyey oo waxa weye ilaahay nebi ka dhigay oo rasuulah oo ilaahay la hadlayo oo waxa weye mucjisaad la siiyey muxuu dahab uga baahan yahay iyo waxa weye isqurqurxin waxa weye waxaa ragga uma qalanto nin dahab isku qurqurxinaya hadda waa nimaan caqli lahayn wey dumarka ayaa loogu talagalay aw man fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami gayru mubiin dumarka ayaa lagu qurxiyaa dahabka oo waxa weeye maadaama ay maaragtay eh, naaqis yihiin oo waxa weye raggi aynan lamid ahayn ayaa ilaahay lagu eh, ugu talagalay dumarka in lagu dhamaystiro lagu qurxiyo waxa weye maaragtay dahabka wuxuu kaloo yidhi ow jaa'a macahu lmalaa'ikatu muqtariniin maxaa dahab haddii aan lasmaaragtay ah, lagu soo dejin buu yidhi ama waxa weeye maa lagu soo dejiyo malaa'igtu may timaado oo malaa'ig la socota oo u markhaati kacda oo waxa weeye difaacda maxaa loo soo dejin wa lama fiirso jaahilnimadiis haddaba haddii arrintaani ay tahay macnaha malaa'ig may u markhaati kacaan awalan haddii wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah hadduu ka wada malaa'igtu maxay u weyneyn waayeen oo tacdiimiyaan oo waxa weye malaa'ig waxa weeye la socota oo waxa weye arrintiisa wanaagiisa sheegta maxaa loola soo diri waayo malaa'igtu waxay weyneeyaan oo u tawaaducaan dad aad iyo aad uga hooseeya kana liita nabiyullaahi muuse calayhi salaam leanno nebiga waxaa ka sugnaatay inuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu latadacu ajnixataha lidaalib alcilmi ridan bima yadlub bal fiirso nebigu wuxuu xadiidkaa inoogu caddeeyey malaa'igtu inay garbaheeda u raariciso qofka daaliba cilmigaa ah oo diinta baranaya iyadoo ka raalliyaya waxa uu samaynayo xadiidkaa dayaalisi ayaa wariyay wa saxaxu sheekh albani fi saxiixi aljaamic kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo lix haddaba marka hadday malaa'igtu daalibi e, cilmigii ay saas waxa weye garbaha ugu raaricinayso oo ay u hareynayso oo ugu tawaaducayso maxaad moodaa nabiyullahi muusa oo waxa weye kaliimullah ah ilaahay la hadlay ilaahay doortay oo waxa weye min ululcazmiya oo rasuul ah oo waxa weye maxaad moodaa marka xaggee baad marka tawaaducoodu seebuu noqonaya hadduu u jeedo oo ulajeedadiisu tahay buu yidhi ibnu kathiir may u markhaanti kacaanna hadda ilaahay wuxuu ku ayaday wax malaa'ig ka weyn oo waxa weeye wax mucjize ah oo waxa weye qof walba oo caqli la garanayo oo waxa weeye ul noqonaysa abeeso ama gacan waxa weeye marna caadiya marna dayaxoo kale ifaysa hadda waxa weeye waxa ka badan oo aad rumayn lahayd maxay qofkii marka xaqa doonaya oo doonaya inuu sawaabti raaco waxa weeye waa ujeeda oo waa wuxuu raaci karo qofkii ilaahay xaqa ka indha tirana hadda malaa'ig waxba ma tari karto oo waxa weeye malaa'igtu qofaan ilaahay hanoonin ma hanuunin karaan xaqana ma tusi karaan haddaba qowlkiisaan dadka ayuu doonayaa inuu xaqa kaga leexiye oo waxa weeye istikfaaf uu ku samaynayaa maskaxda ka xadayaaye qowlkiisana inuu baatil yahay isna waa og yahay qof walba oo muslimana waa ujeeda qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi faاstakafa qowmahu faadaacuuh inahum kaanuu qowma faasiqiin ay macnaha fastakafa maskaxdu ka haday ilahay wuxuu ku soo gebagabeeyey fastakafa qowmahu ay macnaha waxa weeye qoomkiisii ayuu maskaxda ka xaday oo oo dulaystay istikfaafku waxa weeye ay istakafa cuquulahum leanna way rumeeyeen oo waxay ku rumeeyeen markuu yidhi anaa rabbukum ulaclaa way rumeeyeen oo way raaceen marka faistakafa qowmahu qoomkiisii macnaha isaga ayaa dulaystay oo caqligu ka qabsaday oo caqli xumo ayay ku raaceen fa adaacuu way adeeceen innahum kanuu qowman faasiqiin waxay ahaayeen qoom faasiqiina oon waxba kala garanaynin oo juhala ah oo waxa weye wax ay kala og yihiin ayna jirin wey haddana ilahay wuxuu yidhi marka oo ku khatimay falama aasafuna intaqamna minhum faaqraqnaahum ajmaciin fajacalnaahum salafan wa mathalan lilaakhirin markii ay rumay waayeen oo waxa weye laga quustay ilahay waa halaagay marka waka waa laga argoostay oo ilahay waa halaagay badda ayaa lagu shubay waana inoo imaan doontaa tafsiilkeeda sida loo halaagay iyo waxa weeye ilaahay siduu badda ugu shubay laakiin waxaa cibro qaadasho ah macnaha in laga dhigay wa mathalan lilaakhiriin macnaha waxay noqotay dad dadka ka dambeeya innaga iyo waxa weye cid alla ciddii ka dambaysaba wax ay ku cibro qaataan oo kaga digtoonaadaan dhibaatadaa ku dhacday oo kale inayna inagu dhicin qaala tacala ilahi waxa uu yidhi aayad kale wastakbara huwa huwa fircoon baa laga hadlayaa wastakbara huwa isaga oo fircoona ah iyo wa junuuduhu iyo waxa weeye ciidankiisiiba fi lardi dhulka ayay kibir iyo waxa weye isla weyna ku sameeyeen bigayri alxaqi iyagoo waxaan xaqi ulahayn macnaha xaq darra ayay sameeyeen oo dhulkii bay waxa weye fasahaadiyeen ilahay marka wuxuu yidhi wadannuu anahum ilayna laa yurjacuun waxay u maleeyeen inaan ilaahay xaggii loo soo celinaynin oo waxa weye ayna dhimanaynin oo ilaahay maaragtay lasoo saarayno hadhow aakhiro la keenaynin ayay u maleeyeen oo waxa wey ba waa beeniyeen de faakadnaahu ilahay wuxuu yidhi waanu qabanay wa junuudahu iyo ciidankiisiiba fanabadnaahum fi lyami badda ayaa ku yaacinay oo baddaa lagu tuuray fandur kayfa kaana caaqibatu haalimiin bal fiiri baa layihi sida ay noqotay cirdambeedkoodii kuwii dhaalimiinta ah wa jacalnaahum a'imatan yadcuuna ila annaar waxaanu ka dhignay a'imo naarta dadka ugu yeeraysa wa yowma alqiyaamati laa yubsaruun leannahu fircoon dadka naar buu ugu yeerayey oo waxa weeye naar buu ugu yeerayey qoomkiisii o dhan naar buu ku shubay oo waxa weye uu ugu yeeray marka imaam ayuu u yahay isagaa naarta leanna imaam waxa la yidhaha wixii la raaco marka qofkii baadil lagu raaco waxa weeye waa min a'imati ducaati ahli naar wey oo waxa weye naar buu ugu yeerayaa qofkii aakhirana waxa wax u gargaar helmayaan wa atbacnaahum fi hadihi dunya lacnatan wa yowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin adduun iyo aakhiraba waa halaagsameen fircoon iyo qoomkiisii adduun iyo aakhiraba waa halaagsameen qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi raximahullah markay xaqii ilaahay diideen inay raacaan oo ay waxa weeye ka leexdeen oo ay kibreen ayaa rabbigii subxaana qaadirkaa oo ay fircoon macnaha raaceen ayaa ilaahay intuu u carooday oo waxa weye uu arkay maaragtay inayna wax khayra kuwaani lahayn ayaa badda lagu shubay markaa oo la halaagay oo waxa weye isaga iyo ciidankiisii iyo kulli fii sabiixatin waaxida hal subaxnimo ah daqiiqad gudaheed ayaa inta badda lagu halaagay ayaan hal xaba ka harin oo la halaagay wey wy haddaba waxaan usoo gudbaynaa marka halaagaas ayaynu tafsiilinaynaa iyo sidii loo halaagay iyo dhibaatadu say ugu dhacday fircoon iyo qoomkiisii ayaynu marka halkan ku tafsiilinaynaa insha allahu tabaraka watacaala qaala ibnu katiir waa qodobka koob iyo toban dikru halaaki fircoon halaagii la halaagay iyo junuudkiisii ciidamadiisii la halaagay ayaynu ku tafsiilinayna qaala ibnu katiir raximahullah lama tamaadaa qibdu misr calaa kufrihim wa cutuwihim wa cinaadihim mutaabacatan lifircown limelikihim fircoon macnaha markii ay kibreen oo xaqii diideen inay raacaan oo ay gaalnimadii ku adkaysteen ayna raaceen gaalkoodii ugu weynaa oo fircoon xaqii ilaahayna diideen oo nebigii ay khilaafeen oo waxa weye rasuulka ilaahay loo soo diray muusa ay khilaafeen xujajkii iyo aayadihii loo keenayo dhanna ay beeniyeen oo waxa weye kulli ay diideen ayaa markaas ay eh, aayadihii ay arkeen oo dhan waa diideen dad yarna ay ka rumeeyeen waxaa la leeyahay marka dadka rumeeyey saddex qof waa la hubaa saddexdaasi marka waxa weeye bay ihahdeen culummadu sen awal soo sheegnay imra'atu fircawn aasiya iyo ninkii mu'minka ah oo aynu soo marnay oo waxa weeye xiwaarka dheer la galay iyo ninkii u naseexeeyey nebiyullaahi muusa oo magaalada koonaha inta ka soo orday wa jaa'a rajulun min aqsa almadiinati yascaa qaala ya muusa ina almalaa ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakruj inii laka min annaasiciin ninkaa saddexdaas waxa uu leeyahay cabdullahi ibnu cabaas sida uu ka wariyey maaragtay ibn abi xaatim saddexdaasaa wax qibdiga rumeeyey muraadkiisa marka cabdullahi ibnu cabaas waxa weeye ay kayra saxara leanna saxaradii iyagu kulli waa rumeeyeen saxaradu marka nooc walba ha ahaadeen qaar waxay leeyihin culummadu waxay ahaayeen qibdi qaarna waxay leeyihiin way isku jireen allahu aclam marka marka saxaradu iyagu jumlatan saxaradii waa rumaysa fa ulqiya asaxaratu saajidiin ayuu yidhi ilaahay hal midna lagama soo reebin qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun laakiin culummadu waxaa la isku hayaa marka saxaradii waa la hubaa inay rumeeyeen saddexdaa qofna waa la hubaa reer bani israa'iilna waa la hubaa oo shacabkii reer bani israa'iil oo dhan waa rumeeyeen intaa waa la hubaa waxaa la ysku hayaayoo kale marka culimadu leeyihiin qowluhu tacaala famaa aamana limuusa ila duriyata min qowmihi calaa khawfin min fircauna wa malayihim an yaftinahum qowlkaas famaa aamana limuusa ilaa duriya duriyaddaasi waa kuwe duriyaddaasi ma reer bani israa'iil baa oo damiirkaana ilaa duriyatu min qowmihi xaggee bay u noqonaysaa ma nebiyullaahi muusa baa qowlkaasi u noqonaya damiirkaasi caa'idun calaa fircawn miya mise waa caa'idun calaa muusa taasaa la isku haya marka ibnu kasiir wuxuu yidhi qowlkan ilaa duriyatu min qowmihi waxa uu u noqonayaa fircawn ay macnaha waxaa rumeeyey qibdigii ma ayna rumaynin ilaa duriyad yar oo ka mid ahayd qoomkii reer fircoon nooye dad aad u yar oo waxa weeye nisbo yar ayaa ka rumaysa qibdigii iyaga oo cabsanaya oo u cabsanaya iimaankooda ka cabsanaya fircoon iyo ciidankiisa iyo waxa weye dadkii madaxda u ahaa iyagoo ka cabsanaya ayaa waxaa rumeeyey dad yar oo waxa weeye kamid a reer fircoon ayuu leeyahay ibnu kathiir culamada qaarna waxay dhahan maya e waa muusa ay macnaha ilaa duriyatun marka qowlka ah maaragtay fircoon ayuu daahirku ayidaya aayadaha daahirkooda iyo siyaaqoodu qowlkaas ayidaya leannahu reer bani israa'iil say u dhamaayeen waa rumeeyeen marka durriya waa dad yar weeye oo iimaankoodii qarinayey reer bani israa'iil iyaga waa raaceen waana rumeeyeen iyo saxaradii iyo kulli oo waxa weye arrintoodu waa waadix laakiin dadkan iimaankoodii qarinaya oo dhuumanaya oo isqarinaya waa qayb yar oo ka mid a ah, maaragtay reer e, e, e, qoomkii maaragtay qibdiga ahaa oo fircoon dadkiisii ka mida ayaa rumaysay sidaasu ku rajaxayaa ibn ibnu katiir raximahullah marka iimaankoodu khafiif buu ahaa bale way qarinayeen oo aada iyo aad bay ula dhuumanayeen oo way isqarinayeen wa cinda dalika qaala muusa nabiyullaahi muusa ayaa markay arrintii halkaa gaartay qoomkiisii buu la hadlay oo wuxuu ku yidhi markay dhibaatadii badatay yaa qowmi in kuntum aamantum billaah facalayhi tawakaluu in kuntum mu'miniin dhibaatadii waa badatay mashaakilkii baa batay wuxuu yidhi war ilaahay haddii aada rumayseen rabbigii subxaana qaadirkaa horta tala saarsada ila cabsidaa jirto dhibaataa jirta waa intaan weli la halaagin fa qaaluu cala allahi tawakalnaa rabbanaa laa tajcalnaa fitnata lilqowmi alظaalimiin ilaahay baan tala saarannay ilaahayow ha nagu fidnaynin ayaa ayay yidhaahdeen qowmkaa dhaalimiinta nagana badbaadi waxa weeye gaalnimadooda iyo mashaakilkooda tawakulkii ilaahay markuu amray oo noocaa sumeeyey ayaa markaa waxa dhacday ilaahay waxa uu yidhi wa awxaynaa ilaa muusa wa akhiihi an tabawa'a liqowmikuma bimisra buyuuta wajcaluu buyuutakum qiblatan wa aqiimu asalaata wa bashir almu'miniin halkan waxaa yimid awaamir baa timid ilaahay waxa uu amray nabiyullaahi muusa ayaa loo waxyooday iyo walaalkii haaruun waxaa la yidhi waxa aad samaysataan maaragtay qoomkiina guryo gaara oo waxa weeye wuxuu leeyahay ibnu kasiir raximahullah macnaha waxa aad qof guryihii ay reer bani israa'iil deganaayeen oo dhan awal magaalada waa la wada degenaa waa la isku dhex jiray ama la isma aqoonin intiina mu'miniinta iyo guryaha aad degantihiin qof walba gurigiisi ha la ogaado oo isbarta oo waxa weeye qof walba ha laga warqabo oo waxa weeye guryihiisii si hadhow markii laga baxayo magaalada leanna waa la baxaya oo reer bani israa'iil magaalada waa ka baxayaan iyo waxa alla wixii nabiyullahi muusa rumeeyey fircoonna waa la halaagaya si hadhow qof walba ay maaragtay uga dhex baxaan oo waxa weeye loogu tago marka si meel gaara ah isugu tagaa layihi waxay kaloo culimmadu leeyihiin maaragtay qowluhu tacaala wajcaluu buyuutakum qibla waxa aad ka dhigataan baa layidhi guryihiina ay meelo lagu tukado marka dhowr nooc bay culummadu ku macnaynayaan ay macnaha masaajid ka dhigtaan leeya guryihiina ku tukada qaarna waxay leeyihiin waa kasratu salaat ayaa laga wadaa salaad fara badan tukada oo ilaahay caabuda oo ilaahay u tadaruca waxa nasrigii ilaahay ayaa imaanaye sidaa ayay leeyihiin culummo badan sida mujaahid iyo abu malik iyo ibraahim nukaci iyo maaragtay daxaak iyo rabiic iyo waxay leeyihiin macnuhu waa nooca oo waxa weye kasratu sala ayaa laga wadaa wajcaluu buyuutakum qibla ay macnaha masaajid macnaha meele a ku tukataan oo aad u tukado ilaahiyga subxaana qaadirka salaada badiya sida aayad kale maaragtay ay aayado badan ku yimaadeen salaada in la kaalmaysto qaarna waxay leeyihin culamada waxaa laga wadaa maye salaada km maye waxay leeyihin macnuhu macnuhu wuxuu noqonayaa marka macnahaas haddii la yihahdo kasratu salaa ay macnaha salaadii kaalmaysta diiqan iyo dhibaatadan iyo mashaakilku markuu yimaado salaadaa la kaalmaystaa waatuu ilahay laa wastaciinuu bisabri wasalaa wa inaha la lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin kaalmaysta ayaa la yidhi salaada iyo sabriga oo waxa weeye sabrana salaad fara badan la tukada leannahu qofku markuu ilaahay hortaagan yahay oo uu tukanayo ilaahay baa qalbigiisii dejinaya wanaag buu helaya oo waxa weeye dhibaatadiibu udulqaadanaya waxaa kaloo la yidhi macnahaani waxaa laga wadaa wajcaluu buyuutakum wajcaluu buyuutakum qibla ay macnaha maadaama aynan shacaa'irtii islaamka muujin karin oo ay dhuumanayaan oo intay dhuumanayaan ay faraa'id badan ka tagtay waxaa laga wadaa bay yidhaahdeen waa nooc nooxoogaa qowlkaa dambe waa ta'wiil baa ku jira waxa weeye laakiin waa ixtimaal macnaha waxaa laga wadaa bay yidhahdeen macnaha maadaama idan awal muujin karin hadda salaada badiya oo guryihiina salaad badan ku tukada si ay u noqoto ciwadan camaa faatakum wixii idinka tegey si ay booskeeda u buuxiso calaa kulli xaal waxaa la amray inay guryahoodii ka dhigtaan qibla qibladaasi marka ama ha noqoto salaadii badiya ama guryihiina ku tukada oo salaaddii ha ka teginina maadaama idan banaanka ku tukan karin qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam oo habaaraya markii uu arkay arrintii inay adkaatay nabiy muusa waa habaaray fircoon iyo qoomkiisii nebi kastana markuu ka quusto qoomkiisa oo waxa weeye ay halaag ku sugnaado waa habaaraa markaasaa ilaahay baabi'iyaa sidii qowmu nuux iyo maaragtay qoomo badan aynu soo marnay oo saasoo kale loo halaagay nabiyullahi muusa waa hadlo ilaahay buu berye wa qaala muusa rabbanaa inaka aatayta fircawna wa mala'ahu ziinatan وأmwاalا fi الحayaaةi الdunya rabbana liyudiluu can sabiilika rabbana dimis cala amwaalihim macnaha markuu sheegay in xoolo badan aad siisay oo waxa weye ay jidkii ilaahay ku dhumiyeen ayuu halkaan habaaro wuxuu yidhi rabbana dmis calىa amwaalihim ilaahu maalkooda baabi'i iber ka dhig oo waxa weeye maalka ka baabi'i washdud calaa quluubihim laba nooc buu ku habaaray oo waxa uu yidhi bal u fiirsan laba habaar oo aad u khatara weeye horta ilaahay xoolaha ka baabi'i buu yidhi oo eber ka dhig xoolahooda qalbigoodana ilaahu xir oo yeenanba waxbaba rumaynin xataa yaraw alcadaab alaliim washdud calaa quluubihim xataa yaraw alcadaab alaliim ay macnaha gaalnimo ha ku dhinteen oo waxa weye iimaankoodawa kuwan waxuu taraya ma jirtee ilaahu qalbigooda intaad dabooshin ilaa ay cadaabka arkaan waa sidii ku dhacday fircoon markuu cadaabkii arkay yidhi maaragtay hadda ayaan rumeeyey ilaahay waa ajiibo wuxuu yidhi qaala qad ujiibat dacwatukuma laba labaa laga dhigay marka halkaan ilaahay eh, jawaabtii wuxuu ka dhigay labo waayo nabiyullaahi haaruun baa dhinac taagan ba la yidhi oo aamiin leh oo waxa weeye nabiyullahi muusena waa habaaraya eh, eh, nabiyullahi haaruunna wuxuu leeyahay waa aamiin buu leeyahay oo waa ajiibaya ilahay marka wuxuu yidhi qad ujiibat dacwatukuma dacwadiinni waan ajiibay fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun toosnaada la yidhi idinku oo waxa weeye jidka xaqaa ah ku taagnaada hana raacinina dadka aan waxba kala garanaynin dariiqooda fi suurati yuunus ay ilaa aayadaha keenay qaala ibnu katiir waxa u leeyahay aayadahan isagoo ka hadlaya haadihi dacwatun cadiima waa duco aad waa habaar aad iyo aad u weyn oo waxa weeye nebiyullaahi muusa uu ku habaaray cadowgii ilaahay fircoon isagoo u carooday oo ilaahay darti u carooday leanno maalkan faraha badan meeshii la rabay inuu xaqa ku raaco oo ilaahay uu ku caabudo oo waxa weeye wa axsin kamaa axsan allahu ilayka oo kale sida ilaahay ku wanaajiyey u wanaaji oo waxa weeye maaragtay dhulkaa fasaadinin ayuu waxa uu ka doortay inuu waxa weeye jidkii ilaahay ka hor yimaado oo xaqi ilaahay uu diido oo la dagaalamo ayuu doortay markaasu waxa weeye gaalnimadiisii uu kusii socday markaasuu habaaray oo yidhi maaragtay ilaahay oo xoolahan ka baabi ay macnaha waxa uu ku kadsoomayba waa xoolahan macnaha xoolahan faraha badan oo aad siisay ayuu ku kadsoomay markaasuu dadkiina ku kadsoomayaanoo waxay dadkii juhaladaa u malaynayaan inuu ninkaana wax fiican yahay leanna xoolo badan buu haystaa qaaruun bay inoogu imaan doontaa inay dadka waxba kala garanayn odhanayaan yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruun ilaa wax qaaruun la siiyo kale maa nala siiyo wuuna habaaray marka wuxuu yidhi ilaahayow maaragtay xoolahaana ka baabii inaan halaagne marka rabbana dhimis calaa amwaalihim ayay laba macno culummadu ku fasirayaanoo cabdullahi ibni cabaas iyo mujaahid iyo waxay leeyihiin ay ahlika ilaah xoolahooda baabi iyo eber ka dhig weeye qaar kalena waxay leeyihin sida abulcaaliye iyo rabiic iyo rabiic ibni anas iyo daxaas iyo waxay leeyihiin ijcalhaa xijaaratan ilaahw xoolahoodaba dhagxan ka dhig oo waxa weye berigii hore waxa la isticmaali jiray dahabka iyo ayaa dinaarka iyo waxa weye waxay ahaayeen dahab caadigo maxaa weye markaas cerin oo waxa weye la isticmaalo ilaah dhagxan ba ka dhig oo xoolahooda o dhan lacagtoodii iyo iyagoo dhan xoolahoodaba dhagxan ka dhig marka waxaa laga warinayaa inuu yihi maxamed ibn kacbin saarat amwaaluhum kulaha xijaara xoolahoodiiba dhagxan bay noqdeen marka waxa weeye dacwadaas ilaahay waa ajiibay leanna waxay ahayd dacwo uu ilaahay u caro ilaahay daraaddi ayuu arrintaa u sameeyey u habaaray habaarkaa marka ilaahay waa ka ajiibay nabiyullahi muusa sidii nabiyullaahi nuux calayhi salaam markii uu qoomkiis u carooday uu ilaahay u beryey oo uu yidhi kama qaala tacaala wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka intadarhum intadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ila faajiran kafaara ilaahayow xabad ha uga tegin buy buyi oo dhan baabi khayr kama soo socdo gam ilaahow ka dhig sidaasoo kale marka ayuu nabiyullaahi muusana u habaaroo waxa uu yidhi ilaahay oo xoolahana ka baabi'i qalbigoodana xir oo yeena rumaynin ilaa ay arkaan cadaabta oo waxa weye ay halaagsamaan marka nabiyullaahi muusana saas uu habaaray nabiyullaahi haaruunna aamiin ayuu leeyahay oo waa dhinac taagan yahay sidaa daraaddeed baa ilaahay yidhi qaala qad ujiiba dacwatukuma fastaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun ilaahay saas u leeyahay marka idinku toosnaada jidkii xaqaa ku taagnaada hana raacinina kuwaa dhumay dariiqoodana iska ilaaliya waa la halaagayaa kuwaani oo waxa waa halaagsamayaan qaala tacala ilahi waxa uu yidhi wajaawiznaa bibani israa'iila albaxra halkan waxaa ka bilaabanaysa markaa habkii iyo kayfiyadii loo halaagay markaa fircoon iyo qoomkiisii ayaa halkaanna waxa weye inooga bilaabanaysa ilahi waxa uu yidhi marka wajaawiznaa wawxaynaa ilaa muusa wa awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii inakum muttabacuun waxaa la yidhi ilaahay waxau yidhi waxaan u waxyoonay nabiyullahi muusa dheelmi ayaa la yidhi oo habeennimo kaxee ciyaalkayga asriga waxa weeye macnaha qofta habeennimada marka aad guuraysid guuraysi addoommadayda oo waxa weeye reer bani israa'iil iyo intii ku rumaysay iyo mu'miniintii wixii o dhan inakum muttabacuun waa laidin soo dabagelaya oo macnaha fircoon baa idin soo dabagelaya marka markay magaaladii ka baxeen oo waxa weeye reer bani israa'iil ay diyaar garoobeen oo la yidhi waa haajaraynaa oo waxa waa ka baxayna waa sidii nebi maxamed calayhi salatu salaam markuu maka ka baxay ay quraysh usoo dabagelaysay oo ilahaayeen ninkii soo dila intaasoo xoolahan siinayna fa arsala fircawnu fi lmadaa'ina xaashiriin magaalooyinkii oo dhan buu wuxuu u dira ciidan ha la soo kulmiyo yidhi ciidan oo raggiio dhan ha la isku keeno ciidamadii ha la ii keeno ina haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun wuu dhaaranaya wuxuu leeyahay dadkan kooxdan yartaa oo naga caraday ayaan soo qabqabanayna wa inahum lanaa laqaa'iduun waa naga caraysiiyeen wa innaa la jamiicun xaadiruun waana ka xoog badanno waxaanu awoodnaa inaan soo qabqabanno fa akhrajnaahum min jannaatin buu yidhi ilaahay waxaanu ka soo saarnay jannooyin iyo nicmo ay ku jireen beero wa cuyuunin iyo ila durduraya wa kunuusin wa maqaamin kariim xoolahoodii iyo maalkoodii iyo waxa madaxnimadii iyo mulkigii wixii o iyagiina waa ka soo baxeen marka magaaladii marka waa lasoo cidleeyey masar reer bani israa'iil iyo nabiyullaahi muusa wixii rumeeyey waa baxeen intii kalena iyagii bay soo soo ceyrsanayaan oo waxa weye magaaladii waa lasaga soo baxay oo magaaladii cidlay noqoto maata ku hartay iyo dad caama oo waxaa aba kale ogeyn oo masaakiina kadalika wa awratnaaha bani israa'iil ilahay waxau yidhi markii dambena waxaan dhaxal siinay reer bani israa'iil fa atbacuuhum mushriqiin waxa ay dabagaleen aroorti goora marka waa guureeyeen nabiyullahi muusa calayhi salaam iyo waxa weeye ciidankiisii iyo dadkii rumeeyey iyo wax alla wixii reer bani israa'iil xabadnimo harin habeenimaa la guday oo waxa weye habeennima guureeyeen marka fircoon iyo ciidankiisiina aroortiba iyaguna kasoo daba dhaqaajiyeen oo waxa weye raadka raadka loo soo saaro falama taraa aljamcaani markay is arkeen labadii ciidan labadii jamci oo waxa weeye reer bani israa'iil iyo mu'miniintii oo waxa weeye uu hogaaminayo nabiyullaahi muusa iyo haaruun iyo fircoon iyo waxa weeye qibdigii iyo ciidankiisii oo ibliis iyo fircoon ay hogaaminayaan ayaa waxa weeye isku muuqday qaala asxaabu muusa marka baddii baana baddaa lagu socdaa waxa weye marka baddii ayaa la qaabilay dhinac walba waa la isaga yimid meel kale oo ay maraan male nabiyullaahi muusa iyo ciidanku leanna waxyi ilaahay buu ku socdaa nabiyullaahi muusa oo aayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay fa awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii laylan fadrib lahum dariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa taksha marka waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam horay baa loo amray oo waxaa la yidhi badda ku shub ciidanka badda reer bani israa'iil iyo wax alla waxa kula socda badda ku hogaami baa la yidhi marka waxa weye nabiyullahi muusa waa og yahay inuu maaragtay ilaahaygi subxaana qaadirkaa ah. uu baddan ka badbaadinayo waa og yahay ilaahayna ugu talagalay waxyi waa loo sheegay marka nabiyullahi muusa oo waxa weye arrintu waa caddahay marka laakiin reer bani israa'iil ma oga arrintan waxay arkeen baddiioo soo xirtay hortoodii baddii baa taalla dhinac kasta iyo gadaalkoodiina fircoon iyo ciidankiisi baa ka soo galay xaggee loo baxsanayaa marka marka waaqiciga caadigaa ah oo bilow aamniga fekerkiisa iyo maskaxdiisa meel kaloo la mara ma leh laakiin hadda ilaahaygii wax walba awooda oo in allaha calaa kuli shayin qadiir hadda baddaasaa waxa weye wada looga saaraya qaala asxaabu muusa waa hadleen reer ba dadkii muusa waa hadleen oo waxay yidhaahdeen innaa la mudrakuun waana la soo gaari waa kuwaan dadkii baddiina waatan maxaa xala qaala kallaa kalaa buu yidhi macnaha waa diiday oo wuxuu leeyahay ma jirto in nala soo gaaray manana soo gaari karaan ina macii rabbii sayaadiin allahay baa ila jiro ihanuuninaya oo waxa weeye dariiqa xaqa igu toosinaya halkaa markii arrintii gaartay oo badda xeerteedii la tuban yahay oo la soo gaaray kuwaanna waxa weeye kaabiga ugu soo hayaan oo ku soo dhow yihiin ayaa ilaahay wuxuu yidhi fa awxaynaa ilaa muusa nabiy llahi muusa baan u waxyoonay anidi rabbi casaaka albaxra ku dhufo waxa weeye gacanta ushaada waxaa ku dhufataa badda ku dhufa baa la yidhi badda fa kaana kulu firqin kaطawdi اlcadiim inay intay kala dilaacday baddii oo waxa weeye saa u kala dhaqaajisay meeshii markuu ku dhuftay ushii ayay waxay lootay laba qalba badii oo dhan waa kala duudi markaasaa waxaa ka soo baxay waddo waxa weeye saas dariiq waadixa oo waxa weeye qalalan oo waxa weye aan looga cabsanaynin inuu qofna ku dhaco ayaa waxa weye meesha ilaahay uga saaray markaasaa la yidhi gala marka socda wa azlafnaa thama alaakhariin nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo ciidankiisii iyo dadkii rumeeyey kulli waa ka bixeen oo waxa weeye halkaasay socdeen kabacdina markaa ayaa waxaa soo galay iyagiina ilaahay waxa u yidhi waxaanu ku soo kaxayna haddana oon soo raacinay maaragtay fircoon iyo waxa weeye qoomkiisii marka waa tan ilaahay maaragtay marka waynu sharaxaynaa bal sida ibnu kasiir u sharaxay iyo mufasiriinta iyo culummadu ayaynu u tafsiilinaynaa aayadaha intaa hore waa macnahooda ijmaalkaa culamada tafsiir waxay yidhahdeen fircoon iyo ciidankiisii maaragtay markii ay bixeen eh, reer bani israa'iil iyo muusa ayay iyagiina waxay ka soo daba baxeen iyagoo fardahoodii iyo ciidankoodii iyo hubkoodii aan waxba la harin waxba aan la harin ayay waxa weeye soo dabagaleen oo waxa weeye raadka raadka loo soo saaray waxay soo kaxaystay baa la yidhi fircoon ciidan aad iyo aad u fara badan waxay leeyihiin culammadu taariikhdu waxa ay qortay ciidankaa fardaho fardihiisa keliya inay boqol kun oo faras ay ka badnaayeen macnaha ragga fardaha saaran oo fardaha dee weerarka hore ku jira ayaa waxay gaarayeen baa layihi boqol kun ciidanka kalena iskaba daaba alf alf macnaha kun kun lagu dhuftay ayay ka badnaayeen ba li macnaha qibdigu aad bay u badnaayeen dad aad u fara badan bay ahaayeen waa la halaagi oo waxa weye maalintaa ayay halaagsamaane hala ilaahay halaagaye ciidan aad u fara badan iyo boqortooyo xoog leh oo aad u fara badan bay ahayd faraacintuna weligeeday soo jirtay oo waxa weeye ilaa iyo maaragtay nabiyullaahi ibraahim waktigiisii ayay boqortooye ahaayeen oo waxa weye waa ti maaragtay jabbaariin baa isaga wada dambaysay nabiyullaahi eh, eh, eh, maaragtay yacquub iyo yuusuf iyo xilligoodii kulli waxay ahaayeen wada boqortooye xoogliy waxay leeyihiin marka culimmadu waxay leeyihiin ciidankiisii faraha badnaa iyo waxa weeye maratay ilaa lix boqol oo kun ilaa kumaan kumankum laleeyahay ayay waxa weeye soo dabagaleen fardihiisii aad u fara badna waxa leeyahy reer bani israa'iilna waxay ahaayeen lix boqol oo kun ragga dagaalami kara iyo waxa weeye dadka eh, masaakiinta dumarka iyo caruurta iyo wixii la jiro masaakiina marka waxaa udhexaysay buu leeyahay ibnu katiir raximahullah awal reer bani israa'iil dhulkan masar waxay yimaadeen markuu yimid yacquub calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf waa tuu yimid markuu yimid nabiyullaahi yuusuf kabacdina waa tii nabiyullaahi yacquub iyo waxa weeye duriyaddiisi ay yimaadeen marka dadkan maanta nabiyullaahi muusa raacaya oo waxa weeye la socda oo reer bani israa'iil oo la addoonsaday waa duriyaddii nabiyullaahi yacquub leanno yacquub ayaa la yidhahdaa israa'iil waxaa la yidhi marka waxaa udhexaysay nabiyullaahi yacquub maalintuu soo galay masar iyo maali maanta oo uu ka baxayo nabiyullaahi muusa iyo reer bani israa'iil ay ka baxayaan afar boqol oo sano iyo waxa weye lix iyo labaatan sano afar boqol iyo lix iyo labaatan sana udhexaysay ba layidhi oo shamsiye ah macnaha taariikhda maalinta lagu tiriyo ee aan ahayn taariikhda islaamka oo dayaxa lagu tiriyo marka afartaa boqol iyo lix iyo labaatankaa sano ayaa udhexaysay ba layidhi calaa kulli xaal in kasta ha udhexayse ulajeedadu waxa weye culimmadu waxay leeyihin sida ibnu kahiir iyo markuu soo dabagalay oo waxa weeye ilaahayna uu amray nabiyullaahi muusa inuu waxa weeye xagga badda u jahaysto ayuu fircoon iyo ciidankiisii oo aad iyo aad u fara badan oo tiradii ka batay ayaa waxa weeye dhinac walba ka soo galay markay arkeen marka oo ay u muuqdeen inay labadii labadii jamaaca ay is arkeen oo reer bani israa'iil ay arkeen ninkaanoo waxa weeye kaabiga usoo hayo ku soo dhow ayaa markaa meel kale iyo waxay sameeyaan ta garan waayeen ayay markaa nabiyullaahi muusa la hadleen iyagoo baqaya khaa'ifuuna oo waxay idhahdeen innaa la mudrakuun waana la soo gaaray oo waa kan maanta waa halaagsanay baddiina waxa weeye waa horteeda fircoon iyo ciidankiisii o dhan waa kan hadda maanta cidna naga marka markaa nala baabiinaya nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi maya kalaa buu yidhi ilaahaygii subxaana qaadirkaa ayaa i hanuuninaya ina macii rabbii sayahdiin ilaahay baa ila socda oo i hanuuninaya oo waxa aad sheegaysaan waxba kama jiraan ina macia rabbii sayahdiin halkaa marka markuu nabiyullahi muusa saa ku dhawaaqay leanno nabiyullahi muusa waa waxyi min allahi buu ku socdaa oo waxa weeye dariiqan badda mar baa la yidhi waa tu maaragtay eh, ilaahay aayad kale ku lahaa fadrib lahum طariiqan fi lbaxri walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii fadrib lahum طariiqan fi lbaxri yabasan laa takaafu darakan walaa taksha un fiirso aayaddaas ilaahay ku caddeeyey fii suurati daha inuu ilaahigii subxaana qaadirkaa markii horeba loo waxyooday nabiyullaahi muusa oo la yidhi habeennimo guuraysi baddana waxa weeye dariiq uga sameeyo baddaad maraysaan badda waa inaad dul martaan oo waxa weye ilaahay baa halkaa kaaga waddo kaaga bixinaya waddadaasoo aadan ka cabsanaynin oo waxa weeye dariiqan fi lbaxri yabasan ay dariiq macnaha qalalan laami oo waxa weye halkaa waxa weye waddo waadixa laa takhaafu darakan walaa taksha kana cabsamaysa inay waxa weeye halkaa ama idinla dunto ama dhibaata idinka timaado halkaasaa maraysaan marka nabiyullahi muusa wuxuu leeyahay kalaa ina maciya rabbii sayaadiin hadda wuxuu haystaa waxyi min allah oo waxa weeye waa nin ilaahay la khitaabayo ee dadkaan caamadaah oo kale ma halkaa ayuu marka nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu wuxuu ku shubay reer bani israa'iil badduu ku wajahay leanno amar baa la siiyey oo waxa weeye waxyi min allahi buu ku socdaa waxaana hareeraha ka socda baa leeyahay oo waxa weeye nabiyullaahi muusa markaa nabiyullaahi haaruun iyo culummadii waxa weeye saxaradii raggii rumeeyey raggii macnaha khatarta ahaa oo cidda hogaaminayey ayaa dhinac walba ka taagan oo waxa weeye markaa waxa weeye dadkii baa la hogaaminaya calaa kulli xaal reer bani israa'iil mowqifku waa mowqif aad u wey oo mowqif adag baa la maraya oo waxa weeye ciddii dhammayd oo reer bani israa'iil oo aan maanta wiil iyo gabari ka harin oo badda lagu soo shubay waa arrin aad iyo aad u cajiiba wey ciidankii waxa weeye ah, maanta haddii laga guulaystana aynan waxba kaga tegaynin oo la baabiinayana waa ujeedaano waxa waa soo dabagaleen waa mowqif aad u adag calaa kulli xaal markay halkaa arrintiisa la gaartay ayaa ilaahay waxa yidhi fa awxaynaa ilaa muusa nabiyullaahi muusa baan u waxyoonnay anidrib bicasaaka albaxr badda ku dhufa baa la yidhi ushaada markuu baddii soo dul istaagay ayaa la yidhi ku dhufa usha marka markaasuu ku dhufta fanfalaqa baddii baa kala booday marka oo waxa waxay noqotay biyihii iyo hirkii mawjadii duulaysay intay labada dhinac u kala dareeday ayay waxay noqotay laba buurood oo gebgaboobey oo waxa weye wadda ka dhex baxday qaarna culamada waxay leeyihiin reer bani israa'iil koox walba oo reer bani israa'iil leanno laba iyo toban qabiil bay ahaayeen laba iyo toban waddaa ka dilaacday waddii markaasay qabiil walba waxa weeye wadda mareen leanno dadkii waa badan yahay calaa kulli xaal marka daahirku waxa weeye inay waxa weeye waddo ilaahay halkaa uga saaray oo waxa weye halkaa ay ka bixeen halkaa markay waddadii mareen oo waxa weeye nebiyullaahi muusa calayhi salaam iyo waxa weeye ay ciidankiisii iyo raggii reer bani israa'iil iyo cid alla ciddii rumaysay ay hal masaa isugu shubeen oo koonihii kale baddii uga baxeen waxaa la yidhi ninkii ugu dambeeyey markuu ka baxay ayaa qof ayaa fircoon oo ciidankii hogaaminayay iyo ibliis ayaa saa usoo dul istaagay waa naxay marka fircoon waa ogaaday arrintii waa waa caddaatay ninkaan baddu u kala dilaacday arrintii waa caddahay marka wuu istaagay marka wuu shallaayey wuxuu yidhi maanta waad fashilantay marka bal haddaad iska joogi lahayd maanta waxa weeye waad fashilan tahay leanna waxa weeye maanta halkaa haddii lagaga guulaysto la ogaaye marka inuuna waxba tari karin oo arrintiisii ay waxa weye u dhamaatay wuxuu leeyahay ibnu katiir raximahullah halkaa markuu soo istaagay oo ciidankii uu hogaaminayo faraskiisii saaran yahay ayuu arkay arrintaa culammadii marka waxay leeyihiin culamo badan ilaahigii subxaana qaadirka markuu halkaasaa uga gudbiyey ayaa nabiy nabiyullaahi muuse amar la siiyey oo waxaa la yidhi wadruki ilbaxra rahwan ay macnaha badda sideeda u daabani ha taabanin markii aad usha ku dhufato ay kala dilaacday waddo sooma noqonin mar dambe usha ha ku dhufanin marka adigu ka gudu marka sidaa waddadaas u daa marka rahwan ay saakinan calaa hay-atihi iyadoo nuuceedaasoo ka gudubaalay marka waxay leeyihiin mufasiriintu nabiyullaahi muusa markay ka baxeen ayuu dabca haddana ushi inuu ku dhufto markaasaa lay ka daa watruki lbaxra rahwan u daabaalay badda sidee faraha ka qaad marka fircoon waa istaagay baa la yidhi oo meeshiibuu eegay markaasu intuu dib u noqday oo joogsaday oo geesinimo iska baaray ayuu waxay leeyihiin mufasiriintu kalaam badan baa halkaa la keenayaa oo waxa weye reer banu israa'iil weliba laga soo guurinayo oo aad iyo aad u fara badan qaar waxay leeyihiin jibriil baa waxa uu sameeyey intuu faras soo soo qaatay oo sidii nin ciidankii gadaal ka yimid iska dhigay fircoon oo cabsanaya meeshii markuu arkay ayuu sidii faras xoogle intuu gadaal ka yimid xoog meeshii u maray oo waxa weye u horseeday oo yidhi war ku soo shub ciidanka meesha markaasuu fircoon intuu geesinimo iska baaray oo waxa weye xaggii xagga eegay buya ma ujeedaan in wadi wadad ii kala bilaacday badi oo dadkii intuu la hadlay buy gala marka ina mariya waxa kaa rabbinimadaydi badina anaa kala jeexay meeshii u isku soo shuba marka saasaa loo halaagay bay qaar leehi lakin ilah baa garanaya oo waxa wax adilaa looma hayo laakin calaa kuli xaal ilaahay wuxuu yidhi fa atbacahum fircawnu waxay leeyihin marka culummadu raximahumullah sida mufasiriintu ay leeyihiin macnaha halkaas ayaa kayfiyadaasay keenaya laakin waa kayfiye aad iyo aad u fara badan cala kulli xaal maqsuudku waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa wuxuu yidhi oo waxa weeye aayadda ilahay inoogu caddeeyey markii nabiyullahi muusa calayhi salaam la yidhi ka watruki lbaxra rahwen ilahay aayadda kale wuxuu ku yidhi faatbacahum fircaunu bijunuudihi faghashiyahum min alyamni ma gashiyahum wa adalla fircaunu qowmahu wamaa hada fircoon iyo waxa weeye ciidankiisii markay soo raaceen ilaahay wuxuu yidhi halkaasaa lagu halaagay oo baddi baa lagu shubay waana halaagay wuu dhumiyey fircoon iyo qoomkiisii oo waxa weeye maaragtay dariiqi xaqaana kuma uu toosin waxay marka culimmadu leeyihiin markii ay ka baxeen ciidankiisii nabiyullaahi muusa calayhi salaam intii ugu dambaysay oo baddiina la yidhi saa u daa sida ay leeyihiin cabdullahi ibnu cabaas iyo cikrama iyo rabiic iyo daxaak iyo qataata iyo waxay leeyihiin watruki lbaxra rahwan ayaa la yidhi sideeda badda u daa oo waxa weeye mar dambe waxbaa ku dhufanin oo badda sideeda uga tag ayaa markaa waxa weeye fircoon na isagiina soo galay oo ciidankiisii ku soo halaagay halkaa ku soo shubay intuu iska doonay geesinimo iyo waxa weeye maaragtay sidii ciidankii uu ula dhaqmay maaragtay sidii militariga waxa weeye isku shuba meesha ama ku halaagsama ama ku halaagsanine sida wax indhala oo kale ayuu ku soo shubay markaasaa la halaagay ilaahay aayad kale waxa uu ku leeyahay wa anjaynaa muusa waman macahu ajmaciin nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo waxa weye intii la socotayba waanu maaragtay waan ka badbaadinay uma agraqna alaakhariin waxa aan halaagnay markaa intii kale ina fii dalika la aaya ay macnaha alaakhiriin waxaa laga wadaa fircoon iyo dadkiisii inna fii dalika la aaya wamaa kaana aktarahum mu'miniin aayad baa ku sugan laakiin wamaa kana aktaruhum mu'miniin inta badana dadka ma rumaynayaan wa ina rabbaka lahuwa alcaziizu araxiim waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaana wax walba waa caziiz wax eh, maarata raxiimna ah ay maaragtay liman taaba wa anaab maaragtay qofkii rumeeyana u naxariistaan ibnu kasiir wuxuu leeyahay nebi e, e, arrintaasi waxay caddaynaysaa ilaahay markii uu badbaadiyey nebiyullaahi muusa iyo ciidankiisi iyo reer bani israa'iil ayuu wuxuu halaagay intii oo kale oo dhan qofna kaba uu baxsan rabbigi subxaana qaadirka aayad kale wuxuu ku leeyahay wajaawaznaa bibani israa'iila albahra faatbacahum fircawn junuuduhu bagyan wa cadwa xata ida adrakahu lgaraq muxuu sameeyey marka fircoon ayay halkaana kaga hadlaynaa fircoon muxuu sameeyey markii la halaagay ilaahay aayaddaa wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu yidhi waxaan badbaadinay oo aan dhaafinay wajaawaznaa waxaan ka gudbinay bani israa'iila albaxra bibani israa'iila albaxra baddii baan ka gudbinay fircoon iyo waxaa soo raacay markaa iyo ciidankiisii markii iyagoo dulmi iyo baqyi iyo xadgudub ku socda xataa idaa adrakahu lgaraq markii ay halaagsameen oo uu haleelay fircoon la halaagay oo badda lagu riday oo la dhuujiyey oo baddii waxa weye ku ku harqaday ayuu dhawaaqay oo wuxuu yidhi aamantu qaala aamantu anahu laa ilaaha ila aamantu annahu laa ilaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil waa markuu halaagsamay wey goor la rumeeyo miya marka waa xilli aan waxba ayna taraynin oo waxa weeye aadan waxba rumayn karin laa yanfacu nafsun iimaanaha xilligaan oo kale ilahay marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi qaala aamantu annahu laa ilaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil wa ana min almuslimiin kadabta yaa fircoon been baad sheegtay goormuu rumaynaya xilligaas ayuu ku dhawaaqay kelimaddii awalba laga waayey ayuu xilligaa keenaya ilaahay baa u jawaabo wuxuu yidhi al'ana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin ma hadda ayaad wax rumaynaysaa markii lagu halaagay adiga oo awel ilaahay caasiyey oo waxa weeye mufsid ah dhulka fasaadiyey ilaahay wuxuu yidhi falyawma nunajiika bibadanika litakuna liman khalfaka aaya wa ina katiira min annaasi can aayaatina lagaafiluun maanta waa ku badbaadinaynaa baa layihi jasadkaaga nafti waa kaa dhacdo naf la soo celin waa halaagsanay laakiin ilaahay wuxuu yidhi nunajiika bibadanika ee macnaha jirkaagaanu maanta badbaadinaynaa litakuna liman khalfaka aaya si ay ugu noqoto dadka kaa dambaysa arrintaasi aayad ay ku cibro qaataan ee aan qof dambe rabbinimo u sheegan leanno ana rabbukum ilaclaa buu yidhi marka si aan qof dambe rabbinimo u sheegan ayaa maanta waxay noqonaysaa inta kaa dambaysa ayay u noqonaysaa calaamad qaala ibnu kathiir waxa u leeyahy raximahullah markii ilaahay uu halkaa ku shubay fircoon iyo waxa weye maaragtay ciidankiisii qibliga ahaa lana halaagay oo waxa weeye ay baddii ku soo burqatay oo waxa weeye hirarkii baddu la tageen ay marna kor u qaaday marna salka geynayso ayuu dhawaaqay reer bani israa'iilna waa eegayaan oo waxa weye reer bani israa'iil markii baddii laga gudbiyey ma sii soconin waa la daawanaya waxa weye sida loo halaagayo fircoon iyo qoomkiisii ninkii intaasoo sano addoonsanayey oo yidhi anaa rabbi idii ah oo wiilasha ka gowrici jiray ayay maanta waxay ku raaxaysanayaan bal sida loo halaagayo ay u wada jeedaan markaa markaasu waxa weye iyagiio saa u eegaya ayay arkeen marka waa la halaagay marka markuu baddii soo galay baddii maaragtay awel kala eh, waddada u eh, ahayd oo caadiga ahayd ayay markaa ilaahay ku sii daayay baddii si ay indhahoodu ugu raaxaystaan oo waxa weeye ay maaragtay ku farxaan falamaa caayanuu marka markay arkeen fircoon markuu arkay halaagii ku dhacay iyo dhibaatada ku dhacday sakaraatulmowski isugu yimid ayuu markaa dhawaaqay oo yidhi hadda ayaan toobad keenaya hadda ayaan maaragtay rumaynaya waan horay buu ilaahay u sheegay oo ilaahay waatuu yidhi maarata aayadda qur-aankaa ina aladiina xaqat calayhim kalimatu rabbika laa yuuminuun walow jaa'athum xataa yarow alcadaab alalim ilaa ay cadaabka arkaan ma rumaynayaan aayado badan baa marka ilaahay kaga hadlay qofku waxaa loo baahan yahay dhibaatooyinka hore oo dhan falama ra'w ba'sana qaaluu aamanaa billahi waxdahu wa kafarna bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum haddaba iimaanka xilligaasa markii cadaab ku yimaado iimaanka wax la rumeeyo waxba ma anfaco oo xilligaas wax ay ku tarayso ma jirto wey waa sunnahii ilaahay weeye leanna ilaahay baa leh sunnat allahi alati qad khalat fi cibaadi wa khasira hunaalika alkaafiruun marka waxa weeye cadaabtu markay timaado wax laga soo qaadayo iyo wax iimaan laga aqbalayo ma jirto hadday mar ciqaabtu timaado wey leanno nabiyullahi muusana waa tuu habaaray oo yidhi wadmis maaragtay washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaab alaliim marka habaarkii o dhan baa isugu darmaday markaasay waxa weeye wuxuu leeyahay haddaan wax rumaynaya cidina ka aqbali mayso marka ilaahay baa marka u jawaabay inaan waxba laga aqbalin oo lagu yidhi alana waqad casayta qablu wa kunta min almufsidiin wuxuu keenayaa ibnu katiir raximahullah waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa laga warinaya cabdullahi ibnu cabaas xadiis uu warinayo ayaa jira oo waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi jibriil baa wuxuu ugu yidhi ya moxamed moxamedow aayaddan markuu ilaahay ka hadlaya wuxuu yidhi nebigu lama agraqa allaahu fircawn markii ilaahay uu halaagay fircoon oo uu yidhi markaa aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banu israa'iil ayaa jibriil wuxuu yidhi moxamedow haddii aad i arki lahayd aniga oo intaan qaaday dhoobadii badda iyo waxa weeye dhagxanteedii waxeedii afka kaga dhuftay fircoon si aynan makhaafata an tudrikuhu raxma waxaan ka baqay buu yidhi haddii uu sii dhawaaqo inuu ilaahay u naxariisto laanno ilaahay waa raxiim wey ilaahay waa naxariis badan yahy markaasaan intaan qaaday ayaan cafka uga buuxiyey oo waxa weye si aan naxariista u gaarin oo ilaahay ugu naxariisan imaamu tirmidi ayaa xadiidkaa wariyey waxasanahu wasaxaxahu sheekh albani fi sunani tirmidi saddex kun iyo boqol iyo toddoba marka halkaa waxay inooga caddaatay fircoon inuu gaalnimadaa ku dhintay marka firaq daalla ayaa jira oo baadiya oo odhanaya fircoon waa rumeeyey marka dambe oo iimaankiisi waa laga aqbalay waxna kama jiraan ilahay baa u jawaabay o yidhi aalaana waqad casayta qabl wa kunta min almufsidiin ma hadda ayaad rumaynaysaa waaba adigii awel gaalnimada iyo dhibaatada sameeyey marka waxay leeyihin mufasiriintu waxaa dhacday bay yidhahan reer bani israa'iil qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen waxaan waxa suurtagal maaha fircoon inuu dhinto waxa weeye caqli maaha fircoon waxa weye amuna dhiman markaasaa ilaahay tusay shirkiisii inta kor loo soo qaaday markuwaas ayaa la tusay falyowma nunajiika bibadanika meeshu ilaahay kaleeyahay weye markaasay arkeen isagiioo waxa weeye baddu cayaarsiinayso oo meyda oo waxa weye maaragtay hadba meel ku tuurayso ayay tuseen ayaa ilaahay tusay si indhahooda ugu raaxaysto haddaba waxa weeye markaa qof walba waa inuu ka digtoonaado lama ogola oo waxa weye waa dhibaato inuu qofku marka uu sugo ciqaabta waxaa la rabaa inta aynan dhibaatadu kugu imaanin inaad ilaahay rumaysid oo ilaahay ka baqdid ilaahay markaasuu yihi falyowma nunajiika bidanika liman khalfaka aaya aayad wey marka waa wax lagu cibro qaatee maaha wax loo dalxiis tago oo waxa weye maaragtay ay dadku yidhaahdaan dalxiis baan ka dhiganaynaa waa tan hadda la yidhaahdo maaragtay kolay dee waddanka masar ayaa laga sheegaa oo waxa la aahaartii faraaciinta iyo ay yaaliin iyo isagii meydkiisii iyo walcilmu cindallah ilaah baa garanaya waxa uu leeyahay ibnu kathiir markaa maalintan la halaagay maalintee ahayd waxaa ku sugnaatay axaadiis inay ahayd yowmu caashuura inay ahayd ayaa waxa weeye sugnaatay wey marka waxaa dhacday nebiga calayhi salaatu wasalaam sida cabdullahi ibn cabaas uu soo guurinayo ayaa waxa dhacday nebiga calayhi salaatu wassalaam ayaa madiino yimid yahuudduna maalinta yowmu caashuura ayay soomi jireen markaasuu waxa uu yidhi maa haada alyowm alladii tasuumuunu wuu weydiiyey maxaad maalintan u soomaysaan markaasu waxay yidhahdeen waa maalin ilaahay uu badbaadiyey nebiyullaahi muusa uuna halaagay fircoon waa maalintii fircoon la halaagay oo waa xusaynaa marka markaasuu nebigu wuxuu yidhi saxaabadii intuu la hadlay antum axaqu bimuusa minhum fasuumuu idinka ayaa ka mudan nabiyullaahi muusa rasuul buu ahaa ana rasuul baan ahay idinkuna mu'miniin baati kuwaana waa gaalo idinkaa uga mudane sooma haddaba marka marka nabiyullaahi muusa maalintii la badbaadiyey oo fircoona la halaagay waa yowmu caashuuraa weeye oo waxa waa maalinta la soomo fadli badan bayna leedahay oo waxa weye xadiiskan imaam albukhaari ayaa werinaya oo waxa weye waa xadiis saxiixa marka waxa weeye fadli fara badan ayay leedahay nebigu wuxuu yidhi maaragtay tukafiru waxaa lagu dembi dhaafaa fi sanati almaadiya dunuubtii kaa dhacday sanadkii tegey ayaa waxa weeye laysugu dembi dhaafaa haddaba halkaa waxaa marka khulaasadeeda aan ka qaadanaynaa fircoon waa la halaagay maalin caashuura ayaana la halaagay oo waxa weeye lagu subay badda aan waxa weeye waxna ka harin oo waxa weeye la halaagay isagii iyo reer qibdigii oo dhan kabacdina ilaahay uu dhaxalsiiyey dhulkii oo dhan reer bani israa'iil ayna gacmaha ku dhigeen laakiin waa inoo imaan doontaa bal iyaguna ma shukri naqeen oo ilaahay ma caabudeen oo ilaahay ma ka baqeen mise iyaguna gaalnimo iyo dib waxay ugu noqdeen dhibaatooyin badan oo kale gadaal baynu waxa weye ka sharixi doonaa haddii rabbi idmo haddaba qeybtii labaad halkaasay ku xigtahay oo waxa weye marxaladii labaad waxaan ka keenaynaa fawaa'id aan ka soo qaadanayno fawaa'idda ugu horreysa waxa weye faa'ida ugu horreysa fadliga ay leedahay albuqcatu alati lama allahu muusa calayhi asalaam meesha duuru siina waxa ay leedahay fadli fara badan oo waxa weye ilaahay baa kula hadlay ilaahay baana barakeeyey laakiin in loo safra ma banaana oo waxa weeye loo safri mayo leanno nebigu wuxuu yidhi laa tushaddu rixaal ilaa ilaa halaaثati masaajid saddex masaajid waxaan ahayn looma safri karo bayt bayt eh, lahi alxaraam iyo waxa weye masjid alaqsa iyo waxa weye masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam meel cibaado loo aado saddexdaasaa loo safri karaa meel kale oo cibaado loogu safri karo ma jirto weyn midda labaad waxaynu ka qaadanaynaa fawaa'id aad u fara badan bay leedahay qeybtaani midda labaad waxaynu ka qaadanaynaa qofka insaanka laguma canaananayo khawfka dabiicigaah oo caadiga laakiin waxaa lagugu canaananayaa khawfka shirkigaa ah iska ilaali khawfka dabiicigaa ah waa caadi leannahu nabiyullahi muusa waa cabsaday markii uu ninkii dilay kabacdi midda saddexaad waxaynu ka qaadanaynaa aayaddii nabiyullaahi muusa la siiyey oo waxa weeye abe e, e, ushii abeesadii noqonaysay iyo gacantii iyo waxa weye maaragtay inay tahay arrimo mucjisaa oo aynu saasaynu u rumaynayna midda afraad waxaynu ka qaadanaynaa mashruuciyatu dalab alcawn cinda takliif haddii hawl laguu diro oo waxa weye hawshii aadan ka bixi karin oo ay kugu cuslaato inaad oran kartid ha layla qabto leannahu nebiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay waxa uu ka beryey inuu nebiyullaahi haaruun ku daro oo walaalkii uu ku daro oo hawsha uu la qabto oo waxa weeye maaragtay uu caawiyo arrintaasi marka iyaduna waa mashruuc bannaan weeye ilahayna wuxuu yidhi wanashuddu cadudaka biakhiika waanu kugu xoojinaynaa walaalkaa oo waa ku siinaynaa midda shanaad waxaynu ka qaadanaynaa mashruuciyat taladuf fii khitaabi ljabaabira inay qofka haddii dacwo loogu yeerayo si kastaba daalim ha u ahaado oo mushrim kasta ha ahaadee dacwada tartiib baa loogu bandhigayaa waa loo dhibrinayaa laguma lama caayayo waxa weeye si tartiib oo degan ayaa dacwada loogu yeerayaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana leanna sababtu waxa weeye macnaha qodobkaa shanaad oo odhanaya maaragtay mashruuciyati taradufi fi khitaabi jabaabira macnaha in qofka markii dacwada loogu yeerayo dhaalimba ha ahaado mujrim ha ahaado tartiib baa loogu yeerayaa dacwadii oo waxa weeye waa loo dhibrinayaa si uu dacwada u qaato lacalahu yatadakar leanno ilahi wuxuu leeyahy faqulaa lahu qowlan layinan marka fircoon ba haddii la yidhi faqulaa lahu qowlan layinan lacalahu yatadakar o yaksha hadde qof kasta oo waxa weeye dacwo loogu yeerayo waa in loo tartiibiyo weyn midda lixaad waxaynu ka qaadanaynaa fircawn waxa uu ogaa oo cilmi ahaan wuu ogaa inuu yahay addoon oo waxa weye inuunan rabbi ahayn wuu ogaa oo waxa weye waa tuu nabiyullaahi muusa lahaa laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu samaawaat marka wuu ogaa fircoon kabacdina waa kan rumaynaya oo oranaya aamantu annahu laa ilaha ila aladii amar bihi banu israa'iil marka wuu ogaaya arrintan waxa u geysay madax jacayl iyo waxa weeye gaalnimo ayaa u geysay iyo canaad midda toddobaad waxaynu ka qaadanaynaa bayaanu istikbaari fircoon wa annahu kana min alcaaliin aladiina laa yaqbaluuna alxaqa walaa yatbacuun fircoon waxa uu ka mid ahaa imaamna u yahay oo uu waxa weye ugu horreeya inta xaqa ilaahay diiday oo iskala weynaatay oo canaadka la timid oo diiday inay xaqii raacaan qof walba oo diiday inuu xaqa raacana wuxuu noqonayaa oo raacayaa markaa sifaatkii fircoon iyo ibliis ayuu yeelanaya midda sideedaad waxaan ka qaadanaynaa kayfa takunu caaqibatu dalama damaaran wa fasaadan macnaha qofka daalimkaa oo dhulka fasaadiya oo dhibaatada sameeya cirib dembeedkiisa ugu dambeeya see bay noqonaysaa intuu doonaba ha gaaree oo waxa weeye suu doonaba ha u kibree aakhirka waxa weeye halaag baa u dambeeya leanna waxa weeye waa sunnatullahi fii khalqihi qof walba oo dhulka fasahaadiya oo kibir la yimaada oo ummadda ku tunta ilaahay aakhirka ugu dambeeya wuu fasahaadiya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sagaal maaragtay ducaatu lbidac waaldalaala washirki wa eh, a'imati ahli shirki ahli nnaar dadka dulmiga samaynaya ama ahlu bidaca ama waxa weye gaalnimada dadka ugu yeeraya ama dalaalka samaynaya in la habaari karo oo la odhan karo ilaahu naga qabo dadkan daalimiinta ah siduu nabiyullaahi muusa u habaaray fircoon iyo waxa weeye dadkiisii uu yidhi ilaah xoolahana ka baabi qalbigoodana baabi'iyo adkee midda tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa taqriiru tawxiid wa ihbaatuhu wa ana dacwata ila llah wa ana dacwata eh, ila laa ilaha ila allah dacwatu kaafati rusul macnaha tawxiidka oo dadka loogu yeedho oo laga bilaabo kelimatu laa ilaha ila allah inay tahay dacwadii dariiqii rusushii oo dhan ay la yimaadeen ayaanu ka qaadanaynaa marka qof walba oo muslima waxaa la rabaa sidaa nabiyullahi muusa kelimatu tawxiid uga bilaabayey nebi maxamed uga bilaabay rusushoo dhan uga bilaabayeen in tawxiidka lagu dadaalo oo waxa weye tawxiidka dadka loogu yeedho ayaanu waxa weeye ka garanaynaa midda koob iyo tobnaad waxaynu ka qaadanaynaa isbaatu sifati alkalaami lilahi tacaala wa annahu kallama muusa mubaasharatan bilaa waasita nabiyullaahi muusa calay ilaahayga subxaana qaadirkaa ah, horta waxaan u sugaynaa inuu hadlay oo hadlo oo waxa weeye weligiina suu doono u hadlo kayfa shaa wa mataa shaa wa biman shaa macnaha ilaahayga subxaana qaadirkaa ah, xilliguu doonuu hadlaya qofkuu doonuu la hadlaya siduu doonuna u hadlaya laakiin bilaa kayfin walaa tamthiilin keenoo kale maaha ma garanayno noocuu yahay isaga ayaa garanaya kalaam yaliiqu bijalaalihi ayuu hadlaa wa kallama allahu muusa takliiman ayuu yidhi ilaahay nebiyullaahi muusana si mubaasharatana oo toosa oo aan meleg u dhaxaynin oo aan waxyi ahayn ayuu ilaahay ula hadlay oo arrintaas ayaynu ka faa'ideynaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa bayaanu alxikma fi ikhfaaci saaca saacadda oo la qariyo inay tahay macnaha xikmadda ku jirta in waxa weeye qofkii rumeeyana la ogaado kii diidana hadda gaalnimo iyo waxa weye halaag uu u sugnaaday marka waxa weye sababta loo qarinayo ina saacata laatiyatun akaadu ukfiiha litujzaa kulu nafsin bima tascaa macnuhu waxa weeye sababta loo qariyey qof walba wixii uu kasbado ayuu yeelanaya marka sidaa daraaddeed waxa weye xikmad ayaa ku jirta qarinta saacadda waxaynu kaloo ka qaadanaynaa tan saddex iyo toban bayaanu dugyaan macnaha dhuqyaanka iyo dulmigu dhibaatada uu leeyahay kan ugu daranna uu yahay inuu qofku ilaahnimo sheegto sidii waxa weeye fircoon uu yidhi ana rabbukum ulaclaa marka qofku hadduu noqdo dhaalim dhugyaan samaynaya iyo xadgudub waxa weeye waa khatar weeye aakhirkeeda iyo cirdambeedkeedana halaag baa u dambeeya waxaynu kaloo ka qaadanayna afar iyo toban fadiilatu tasbiixi wadikri in ilaahigii subxaana qaadirkaa dikrigiisa tasbiixda asmaada ilaahay loogu tawasulayo afka lagu hayo walaa taniyaa fii dikrii ayuu leeyahay ilaahay carabkiina yay ka qalalin dikrigii dikriga ilaahay oo waxa weeye maaragtay dikriga ilaahay afka ku hay alaa ina alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub leanna waxa weeye qofka qalbigiisa ayaa ku degaya dikriga ilaahay tan shan iyo toban waxaynu ka qaadanaynaa aayadda ina tusinaysa xubiga ilaahay nabiyullaahi muusa inuu ilaahay jeclaado jeclaa oo uu doortay oo uu ka mid yahay min almustafiina maaragtay eh, ilaahay kuwa uu doortay oo saalixiinta sidaa daraaddeed ayaa dadkiina jeclaadeen markii ilaahay jeclaaday lix iyo toban waxaan ka qaadanaynaa taqriiru maciyat maciyatullah tacaala maca awliyaa'ihi binusrihim maaragtay ilaahay inuu u gargaarayo oo uu la jiro rabbiga subxaana qaadirkaa qofkii rumeeya oo awliyada ilaahay ka mid noqda ayaa ilaahay u gargaarayaa oo waxa weeye uu guusha siinaya oo waxa weye uu la jira toddobiyi toban waxaan ka qaadanaynaa bayaanu ana asalaamata min cadaabi addunya waalaakhira hiya min nasiibi muttabici alhuda macnaha waxa loogaga badbaado naarta iyo ciqaabta inay tahay hadba siaad diinta u raacdid iyo hanuunka leanno nabiyullahi muusa waa kaa leh wassalaamu calaa man itabaca alhuda macnaha inaa qad uuxiya ilayna ana alcadaaba calaa man kadaba watawalla bal u fiirso cadaabku wuxuu ku dhacayaa qofkii hanuunka raaci waaya amaa qofkii hanuunka raaca waa nabadgelayaa markaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda siddeed iyo toban sharciyatu ityaani adaalim wa amrihi wa nahyihi wasabru cala adaa qofka daalimkaa in loo imaan karo xoogguu doono ha lahaado jabbaarkuu doono ha ahaado in la waaninayo oo loo sheegayo oo waxa xun looga celinayo oo waxa weye ay banaan tahay ayaynu ka qaadanaynaa loona sabrayo dhibaatadiisa markaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda sagaal iyo toban inay maaragtay nabiyullaahi muusa alay ilaahiygi subxaana qaadirka inuu be beri ka yahay oo laga nasahayo khada'a iyo nisyaankaba leanno waxa weeye nabiyullahi muusa wuxuu leeyahay macnaha ilaahay agtiisa kitaab baa yaalla rabbigii subxaana qaadirkaana mana ilaaweyo mana maaragtay dhum dhuminayo marka waxa weye ilaahay mana kh mana khaldamo waxna ma ilaawo leannahu rabbigii subxaana qaadirka ayaa wax walba abuuray bilow aadmiga ayaa wax ilaawe rabbigii subxaana qaadirka ilaahay waa ka nasahan yahay waxa oo dhan waa ka nasahan yahay labaatan waxaynu ka qaadanaynaa aayadaha kownigaa ah. in loo deliishan karo ilaahay inuu jiro leannahu nabiyullaahi muuse calayhi salaam waxa uu u deliishaday aayadihii kownigaa ah, rabu asamaawaati waalardi rabukum wa rabu aabaa'ikum alawaliin kulli marka waxa weeye aayaadka kownigaa ah waxaa la yidhahdaa samada iyo waxyaalaha buuraha iyo ciddii abuurtay naftaada yaa abuuray ayaa dadka looga dhaadhicin karaa markii mushrikiinta laga dhaadhicinayo rabbigii subxaana qaadirkaa ee qofka muslimkaa ah mar walba isagu waa ogyahay taa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa koob iyo labaatan mashruuciyati lmubaarazati liidhaari alxaqi wa ibdaali albaatil qofkii awood u leh inuu xaqa banaanka soo dhigi karo oo waxa weeye hadday noqoto meeshu mubaaraza waxaa la yidhaha isku soo bixidda sidii yowmu ziina aynu ku soo marnay mawcidukum yowmu ziina wa an yuxshara annaasu duxa inay dadku fagaaraha isugu yimaadaan oo qofkii xaqa garanaya u xaqa caddeeyo inay arrin mashruuca tahay oo waxa weye laakiin waxaa la rabaa inuu laabudda qofkii xaqay garanayo oo waxa weye uunan shubah wadane uu wax waadixa la yimaado sidaa nabiyullaahi muusa uu sameeye oo kale faa'idada labayo labaatan waxaan ka qaadanaynaa xurmatu lkadibi cala allahi tacaala inayna e, xaaraam tahay in ilaahay lagu been abuurto oo ay tahay dembi aad iyo aad u weyn leanno aayado badan baynu ku soo marnay ilaahayga subxaana qaadirkaa inuuna raalli ka ahayn qofka musrifka ah oo kadaabka ilaahayna uunan hanuuninaynin maaragtay ina laa laa yahdi man huwa musrifun kadaab waxaynu ka qaadanaynaa saddex iyo labaatan qofka daalimka ah khidaacada iyo khiyaanada uu samaynayo oo uu doonayo dadka hareerihiisa inuu khiyaamo maaragtay isaga ayay aakhirkiisa waxay ku noqonaysaa maaragtay halaag ee waxa weeye sidaa uu fircoon sameeyey oo kale siyaasadiisii iyo leanna waxa weeye markuu arkay diintii inay sax tahay wuxuu markaa isku mashquuliyey inuu arrintii u bedelo siyaasad dadka maanta joogana waa noocaa ah. qofka daalimkaa ah markii diin lagala hadlo ayuu leeyahay wadaadadu siyaasad bay wadaan wadaadadu xukunkay rabaan war waxaasi ma jiraane xaqa ku istaag adugu dadka xukun laakiin xaqa ku maamul oo waxa weeye diinta ku maamul oo raac diinta sidii haddii kale fircoon oo kale waxa weeye markii xaqii loogu yeeray oo diintii loo keenay ayuu arrintii siyaasad u bedelay war anigu siyaasad kaala hadli xukunkaagana kuguma haysto hayso kursigaaga laakiin dadka waxaad ku maamushaa xaqa ilaahay oo diinta ilaahay raac oo xaqa ku maamul laakiin anigu kuma lehi xukunkay dhiib oo xukunkaaga ma rabo hayso adugu boqortooyadaadii xukunkaaga laakiin xaqa raac si uu marka dadkii maskaxdooda uga jeediyo ayuu markaa waxa uu dadkii ka dhaadhiciyaa inuu ninkaana xukun doonayo oo waxa weye maaragta uu rabo inuu idinka qaado xukunkiina afar iyo labaatan waxaynu ka faa'iideynaa faaidada afar iyo labaatanaad taqriiru ana maa yadharu saxara min taxwiili shay ila aakhar inamaa huwa mujaradu takyiil walaa xaqiiqata lahu macnaha saxaradu waxyaalahan ay dadka ku waxaynayaan oo waxa weye ay isaga kaa dhigayaan inay wax samaynayaan inayna wax xaqiiqo ahayn ee ay tahay maaragtay arrin beenbeena oo indhahaaga la sixrayo waxaan dhaqdhaqaaqayo aad arkaysid inaan waxba ka jirin oo waxa weye waxaa ku filan inaad ilaahay ka magangeshid ama aayad aayadaha qur-aanka aad af ka saartid qur-aanka akhrisatid leanna haddana waa la arkay dad badan oo saxara ah ayaa goobtooda markaad tegtid baa la yidhi anugu ma arag laakiin dad badan baa sheegay waxay idhahdeen markaad tegtid haddaad qur-aanka akridid ama aayad kursida ama faatixada ama aayad un qur-aan ah qur-aanka akridid waxba ma samayn karaan waa baaba'aysaa leanna waxa weeye diinta ilahay ayaa ka xoog badan shan iyo labaatan waxaan ka qaadanaynaa quwatu ta'hiiri almucjizati fi nafsi saxara macnaha saxaradii markay aayaddii arkeen ilaahay leanna dadkaani waxay yaqiineen cilmiga sixirka way ogaadeen marka arrintaani inayna sixir ahayn markay aayaddii arkeen oo ay ogaadeen inayna waxaani sixir ahayn ayay markaa naftoodii ta'tiirisay marka waxa weeye waxa sixirka ahi dadka ma ta'tiirin karo laakiin mucjizada ilaahay qofka way ta'tiirinaysaa qalbigiisi bay gelaysaa iimaankii baa markaa galay oo waxa weye ay qalbigoodii bedeshay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa lix iyo labaatan qaacidada odhanaysa anna cadaaba addunya waa loo sabri karaa cadaaba adduunka laakiin cadaabka aakhira looma sabri karo sidaa daraaddeed qofka haddii uu eego cadaabta aakhiro cadaabka adduunka o dhan waa u sabraya si kastoo adduunka lagu cadaabo dhibaato kasta lagugu sameeyo waa kuwaan dhahaya maaragtay saxaradii faqdi maa anta qaadin inamaa taqdi hadihi alxayaati addunya macnaha waxaad awoodidba samee bay dheheen fircoon haddeen markuu yihi gacmahan ida goynaya isdhaaf baan idiin jaraya waan ida jarjaraya war waxaa rabti samee baani haddaad si kasta noo jarjartid waxa aad nagu samaynaysid waa adduunkaan un sawmaa aakhiraan aadayna markaan aakhiro aadnana rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa waxa weeye u tegaynaa sawmaa oo waxa weeye adduunkan keliya unbaad naga kaxayn laakiin aakhiro cadaabkeedii lagama tegayo waa wax lagu jirayo weligii waa dhibaato weyn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa toddoba labaatan alikraahu ikraaha waxaa la yidhaha inuu noocaan yahay laba nooc waxa qofka lagu khasbo oo lagu leeyahay hebel waxa waa lagu khasbay oo waxa weeye waa lagu ikraahay arrintaa laba nooc bay noqotaa marna waxa weeye waa wax loo dulqaadan karo xanuujin iyo darbi iyo xogaa loo dulqaadan karo waxna waxa weeye waa mujaradu tahdiid iyo waxa weeye maya mid waxa weeye waa waxaan loo dulqaadan karin oo qofkii dil iyo gacmahoo lagu jaro iyo dhibaato cadaabligu geli iyo waa dhibaato xoog leh qofka noocaasoo kale waa loogu diinteenna waa ogoshahay haddii lagu yidhahdo naftaa lagaa goynayaa ama waa lagu dilayaa ama gaalow afka waa ka gaaloobi kadhaa uurkana muslim baa ka tahay qalbigaa ku qarsanaysaa iimaankaagii leanno qalbigaaga cidnama jeexi karto laakiin hadday wuxuu markay taagan tahay inaan la degdegin baa la rabaa inta ay taagan tahay wili dhaardhaar iyo xoogaa canaan iyo waxbaan samaynaynaa iyo waa idu dilaynaa iyo looma jixinjixayo oo waxa weeye laakiin hadduu qofku u dulqaato sidii saxaradii oo kale oo yidhaahdo faqdi maa anta qaadina waa ka sii fiicanta waxaad doontid sameen aayadda sideed iyo labaatan waxaan ka qaadanaynaa aayaddii intilaaqu lbaxri wujuudu dariiqi yaabis macnaha aayad cajiiba inay ahayd badda ilaahay u kala jeexay nabiyullaahi muusa calayhi salaam waa aayad aad iyo aad u cajiibo wey oo ku tusinaysa ilaahay awooddiisa iyo qudraddiisa iyo cilmigiisa iyo naxariistiisa iyo xukumkiisa macnaha in siduu u badbaadinayo maaragtay addoommadiisa loona halaagay fircoon baddii ayaa waxa weye hal mar laga kala jeexay waddo caadiya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sagaal iyo labaatan tadkiiru lyahuud in yahuudda maanta joogto la xusuusinayo inay waxa weeye oo diinta ilaahay diidan in la xusuusinayo nicamkaa ilaahay u sameeyey awowayaashood oo saa loo soo badbaadiyey oo aayado badan ilaahay ku yidhi yaa bani israa'iil adkuruu nicmatiya alatii ancamtu calaykum macnaha wanaaggii aan idiin galay xusuusta fircoon dhibaatadii idinku samaynayey saan idii badbaadiyey war xusuustoo ilaahay ka baqa oo rasuulka ilaahay oo khaatama nebiyiina rumeeya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada soddon qubxu jariimati alqatli qatliga dadka oo la dilo khaasatan ilmaha yararkaa ama dadka mu'miniinta in la dilo inay aad iyo aad u xun tahay leanna waa arrin aad iyo aad u cajiibo wey leanno dhibaatadaasoo dhan qibdigii waxaa ku keenay iyo mashaakilkii ilmihii yararkaayo ay dilayeen leanno dunuub fara badan bay galeen ilmo yaroo siqiir aan waxba galabsan ayay maalin walba qoorta ka goynayeen oo wuxuu galay ayna jirin faaidada soddon iyo ko waxaynu ka qaadanaynaa dadka kibirka badan oo culuwiga isla samaynaya waxa fasahaadka samaynaya mar alla markay xujadu u timaado oo diinta loo keeno ayay waxay ku ordaan oo deliishadaan awooddooda markay xujo waayaan kulli gaalada waa nooca markuu xujo waayo oo waxa weye uu awoodi kari waayo wuxuu isku difaaco ayuu wuxuu ku ordayaa markaa uu leeyahay waxbaan dilaya waxbaan garaacayaa waxbaan xirayaa waa sunno waxa weeye waa sunnatu ibliis weye weligeedna noocaasay ahayd ilaa iyo haddana way socotaa waa wax caadiya weyn oo wax lala yaabo maaha waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'iidada waxa weeye soddon iyo labo waxaynu ka qaadanaynaa hubuutu sixir sixirku wax jira inuu yahay leannahu markii ay sixirkii keeneen ilaahay wuxuu yidhi maaragtay wajaa-uu bisixrin cadiim waxay la yimaadeen sixir weyn oo waxa weeye maaragtay ay dadkii ku cabsi geliyeen marka sixirku waa wax jira weye laakiin waa khayaali oo waxa wax xaqiiqa ah maahe waa wax dadkii ay markaa waxa weye indhahooda ku ku bedelayaan ama dadkii ku cabsi gelinayaan ee ma ahe ma aha wax xaqiiqa ah oo waxa weeye wax wax qaban kara ma aha oo xujooyinka ilahay ka hor imaan kara faa'idada soddon iyo saddex waxaynu ka qaadanayna lam yubaadir muusa biilqaa'i casa nabiyullaahi muusa uma uuna degdegin markay yidhaahdeen ma adiga ayaa tuuraya ima an tulqiya wa ima an nakuna awala man alqaa wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa horta idinku dhiga sababtu maxay tahay culimmadu waxay leeyihiin mubaarazada waxa la yidhahdo laba nooc bay ku timaadaa mubaarazadu waa in goobta la soo baxo oo waxa weeye la wada hadlo ama la dagaalamo marka marna waa dood iyo cilmi oo munaadaraa la yidhahdaa marna waxa weeye waa qitaal oo waa jihaad markii jihaadka lagu jiro oo waxa weeye saf iyo saf la isugu yimaado mubaadarada waxaa la rabaa dadka islaamka inay u degdegaan oo waxa weeye u kala tartamaan oo la qalbigii la xoojiyo dadka mu'miniintaa ciidankii qalbigooda la dhiso walow aadba ku dhima jiday laakiin markay tahay arrintu munaadara cilmiya markay tahay waa loo kaadinaya waxaa la leeyaha horta bal idinku waxaad haystaan banaanka soo dhiga hala ida arkeen oo waxa weye lagu degdegi mayo markay waxay haystaan oo dhan keenaan oo banaanka soo dhigaan ayaa markaa la radiyayaa oo la baabiinaya sidaan uu nabiyullahi muusa sameeyey wuxuu yidhi bal alqu idinku rida waxaad haysaan keena xargahoodii iyo waxa weye ulihii markay daadiyeenna ushii baa hal mar intuu riday eber lagaga dhiga marka waxaa dhici lahayd hadduu isagu ku hormari lahaa markii ushii uu rido oo la arko ushii inay ogaadaan ninkaana wax khatara inuu wato oo yidhaahdaan maya dib ha naloo ku dhigo maalin kalaan ka dhiganayna ay arrinta waxa weye dib u noqdaan oo waxa weye ay markaa arrintii socon weydo marka waa loo kaadinayaa marka marka qofkii doonaya inuu gaalo la doodo ama munaadara la galo waa inuu iyaga horta ku hormariyo waxay wataan oo yidhaahdo soo bandhiga waxaad haysataan si waxa weye uu xaqu u waadix noqdo faa'idada soddon iyo afar waxaynu ka qaadanaynaa xusnu rajaa'i fi llaahi in ilaahayba subxaana qaadirkaa la rajeeyo oo wanaag laga rajeeyo oo waxa weeye aad damaacidid ilaahay agtiisa waxa yaalla fadliga iyo wanaagga ilaahay agti yaalla oo aad u degdegtid leannahu eh, saxaradii markii ay eh, ilaahay rumeeyeen waxa ay rajeeyeen innaa nadmacu an yakfira lanaa rabbunaa khadaayaana bay yihahdeen waxa aan rajo ka qabnaa oo quul darraynaynaa inuu waxa weeye ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa uu naga badbaadi oo uu noo dembi dhaafo wixii aan horay khalad u galay ayaan ilaahay aad iyo aad uga rajaynayna iyo waxa weeye fadiilada iyo wanaagga ay leedahay in khayrka loo degdego leanna saxaradii mar alla markay arkeen inay waxaani mucjiso tahay horay bay ka rumeeyeen fa ulqiya saxaratu sujada qaaluu aamanaa birabbi haaruna wa muusa ayay yidhahdeen faa'idada soddon iyo shan waxaynu ka qaadanaynaa duhuuru aathaari alistibcaadi fi bani israa'iil reer bani israa'iil waxaa ka muuqata ilaa iyo hadda iyagoo aayaadkii ilaahay arkay oo ogaaday inuu nebiyullaahi muusa rasuul yahay ayaa haddana waxaa ka muuqata addoonsigii leannahu markii baddii la yimid oo ay arkeen way baqeen oo waxay idhahdeen innaa lamudrakuun weli waxay ka cabsanayaan fircoon iyo ciidankiisii leannahu nin intaasoo sano soo gumaysanayey oo soo cadaabayey oo soo raranayey weligii qofkii niyadda waxaa kaga jirta ninkaani sidiibuu haddana kuu gelayaa dhibaatadii uu kugu samayn jiray faa'idada soddon iyo lix fasaaxatu mu'min aali fircoon waxaynu ka qaadanaynaa fasiixnimadiisii iyo dariiqii uu isticmaalay ninkii mu'minka ahaa oo la dooday fircoon radiyey shubhaadkiisii oo la hadlay iyo sida uu ugu naseexeeyey qoomkiisii uuna ugu caddeeyey xaqiiqada iyo iimaanku sida uu yahay maaragtay radia allahu canhu waxaynu ka qaadanaynaa faa'idada soddon iyo toddob marka faa'idada soddon iyo lix oo ah macnaha sida dariiqada uu isticmaalay asluubkaa ayaa la rabaa qof walba inuu isticmaalo markuu dadka dacwada ugu yeerayo inuu wanaagga dadka utuso wanaagga iyo waxa weeye uu u yabooho oo yidhahdo war wanaag baa helaysaan war nicmada ilaahay ha ku cayaarinina war waxaad haysataan fiiriya waxaasoo dhan inuu isticmaalo dariiqatu tarkiib wa tarhiib faa'idada soddon iyo toddobo waxaan ka qaadanaynaa arrinta fircoon inay cajiib ahayd oo waxa weye arrintiisu ay cajiib tahay leanna sababtu waxa weeye waxa uu sheeganayaa beentiisa iyo kadaabnimadiisa wuxuu sheeganayaa inuu dadkii ku hanuuninayo bal dadkasu u khaldayo dariiqu sawaab iyo rishaad iyo wanaag baan idiin wadaa buu leeyahay isaga oo og inuu waxa weye ay beenti tahay waxaa kaloo aad iyo aad marka u cajiiba oo waxa weye maaragtay lala yaabo inuu isagii leeyahay waxaan ka baqayaa inuu nab eh, muusa ida baadiyeeyo isagii baana baadinimo dadkii ugu yeeraya oo aniga iyo caabud caabuduu leeyahy faa'iidada soddon iyo sideed marka shaydaan baa maskaxda kaga ugu shubay oo waxa weye madaxa u salaaxaya oo waxa weye waa sheeke ibliis wey dariiqada soddon iyo sideed altakwiifu min cadaabi alaakhira wa ahwaal alaakhira ayaan ka qaadanaynaa in cadaabta aakhira laga baqo dhibaatadeeda iyo mashaakilka ay leedahay oo ummadihii hore waxa ku dhacay laga digtoonaado faa'iidada soddon iyo sagaal xurmatu ljidaali bigayri cilmin waxaynu ka qaadanaynaa inayna bannaanayn inuu qofku isagoon cilmi lahayn ku doodo cilmiga oo yidhaahdo waxbaan garanaya inay aad iyo aad u khatar tahay leanno ilaahay waa u caroonaya kabura maqtan ind e, e, in aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri suldaanin ataahum kabura maqtan cinda allah wa cinda aladiina aamanuu ilaahayna waa u caroonaya dadka mu'miniintana waa u caroonayaan qofka ku doodaya diinta isagoon wax cilmiya ulahayn diintii ilaahay ka hor imaanaya faa'idada afartan waxaynu ka qaadanayna altaxdiiru min tasyiini alacmaali alqabiixa inaad iska ilaalisid inuu shaydaanku kuu qurxiyo acmaashaada xunxun oo aad markaa ku sii jirtid ficiladii xunxun sidii fircoon halaagtay leanna waxa weeye camalkiisii xunaa wazuyina fircawnu suuca camalihi fasudda can asabiil marka waxa weye waxaa loo qurxiyey oo shaydaan u qurxiyey camalkiisii xumaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada afartan iyo kow altaxdiiru min aliktiraari maaragtay biddunya inaad ka digtoonaatid inaa adduunyada yaynu ku kedinin dhaldhalaalka adduunyada iyo nicamka lagu siiyey sidaa fircoon uu ugu faamayo uu leeyahay am ana khayru min hada aladi huwa mahiinun walaa yakaadu yubin falowlaa ulqiya calayhi aswiratu min dahabin ow jaaa macahu lmalaa'ikatu muqtarin wuxuu ku faamayaa boqortooyadii iyo wixii la siiyey iyo webiyada hoosteeda maraya fiiriya miidan arkaynin webiyadan iyo wanaaggan iyo nicamka aan haysto haddaba adduunyadu yay ku kedinin adduunyada ilaahay waxa uu siiyaa miduu neceb yahayna waa siiyaa oo gaala miduu jecel yahayna waa siiyaa laakiin aakhire ilaahay wuxuu u gaar yeelay qofkii mu'mina keliya laakiin adduunkan cid walba waxbay ka qaadaysaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa faa'idada afartan iyo labo bayaanu alfarqi alkabiir man yadcuu ila annajaati wa bayna man yadcuu ila annaar farqiga u dhexeeya qofku markuu dadka naar ugu yeerayo iyo markuu dadka janno ugu yeerayo mu'mina aali fircoon waa kan dhahaya wa yaa qowmi ma li adcuukum ila annajaati wa tadcuunanii ila annaar tadcuunanii liakfura billah bal fiirso wuxuu leeyahy maxaa idinku wacan anigana maxaa igu wacan jannaan idinku yeerayaa iyo ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa idinkuna waxaad iigu yeeraysaan gaalnimo maxay tahay arrintiinu macnaa halaagga aad iigu yeeraysaan anna wanaaggaan idinku yeerayo maxaa sababtaas maxay tahay waxaynu ka qaadanaynaa faa'idada afartan iyo saddex maaragtay nicmada uu maaragtay uu ilaahaydi subxaana qaadirka ah maa khatama bihi mu'minu aali fircoon maaragtay sida uu ugu khatimay mu'mina aali fircoon qoomkiisii nicmadii iyo waxa weye say u wanaagsan tahay mawcidadii u gudbiyey iyo aad iyo aad inay u wanaagsanayd aakhirkiina uu ugu khatimay altawakulu cala allah leanna waxa uu yidhi fasetadkuruuna ma aqulu lakum wa ufawidu amri ila allah ina allaha basiirun bilcibaad wuxuu ku khatimay arrintiisii markuu waaniyey oo xiwaar dheer la galay oo fircoon radiyey ayuu wuxuu ku khatimay arrintiisii in uu ilaahay tala saarsaday wuuna u caddeeyo wuxuu yidhi haddii idinka joogsan maanta waxaad ku socotaan mar kale ayaad ogaan doontaan oo aad arki doontaan afartan iyo afar waxaan ka qaadanaynaa isbaatu cadaabi alqabri cadaabulqabrigu wax jira inuu yahay oo ama qabriga laysku cadaabayo ama laysku jannaynayo fircoon iyo aalkiisii iyo wax alla wixii la socdayna loo bandhigayo maalin walba subax iyo galaba cadaab loo bandhigayo ayaynu ka qaadanaynaa oo waxa weeye annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya ayuu yidhi ilaahay wa yowma taquumu asaaca adkhiluu aala fircauna ashadda alcadaab aakhirana cadaab baa u dambeeya hadda oo ay waxa weeye cadaabulba ku jiraan maaragtay xayaatulbarzakna cadaab bay ku jiraan oo subax walba ee galab walba cadaab baa lagu subaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faaidada ugu dambaysa afartan iyo shan taqriiru nubuwati almuxamadiya id mithla hada alqasas laa yaqusu ila biwaxyin ilaahiy maadaama waxa weeye arrinta noocaana oo aad iyo aad u dheer oo qisadaa faraha badan aan lagu ogaan karin ilaa min dariiqati lwaxyi waxaynu ka qaadanaynaa nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam inuu waxa weeye dacwadiisii iyo nebinimadiisii inay waxa weeye arrin aad iyo aad saxiixa ah oo waxa weeye aan wax shakiga ku jirin inay ahayd marka qofka mu'minkaa shaki kagama jiro laakiin dadka kale ayaa rabaa inay ku waana qaataan ayaynu waxa weye iyadana ka qaadanayna halkaa marka waxaa ku dhamaaday waxa weeye fawaaiddii iyo qeybtii labaad insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaana ka dambayn doontaa marxaladii saddexaad oo odhanaysay maa kaana min bani israa'iil bacda halaaki fircawn ayaynu maaragtay u gudbi doonaa haddii rabbi idmo marka halkaa ayaan kusoo gebagabaynaynaa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamin